بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا ما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما قال الإمام أبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم الغشيري نيسابوري رحمه الله باب xijaaji aadama wa muusa calayhim assalaam wuxuu ku saabsan yahay xijaaju aadam aadam iyo wa muusaa muuse calayhima asalaam korkooda salaam iyo nabadgelyo ahaatee dooddii dhex martay aadamna waa abulbashar waana nabi yuuxaa ilayhi muusena waa rasuul nabi ah ululcasmi ka mid ah isku qarni iyo isku quruumana maynan ahayn maca daalika dood baa dhex martay dooddaas arwaaxdooda iyo naftooda ayaa yaa kulantay oo samada ku kulantay halkaasay doodduna ka dhacday waa la yidhi bele jismigoodii baa kulmayna waa la yidhi oo ilahay waxba kuma aha sidaa sugnaatay nabigeenna sala allahu alayh waaalih wasalam leylata alisraa waalmicraaj baytulmaqdis bay nabiyaasha oo dhan baa ugu imaadeen oo uu ku tujiyey sala allahu calayh waaalih wasalam marka dood baa dhex martay nabigeenana noo sheegay calayhi salaatu wasalaam wahuwa saadiqu lmasduuq dooddaa ayadaa meesha ku dhammaatay ee qofkii garta helay ayaan halkan lagu soo gudbin doonaa qaala xadaanii moxamed ibnu xaatim وإbrahim بن mndir بن dinaar وبن abi cmra مaحamed بن yaحyى الcadني الmakiy وأحmed بن cabdة الdabiy jamiican dhammaantood sheekhyahaas iyo culummadaasi iyo mashaayikhdaasi muslim can ibni cuyayna bay ka wariyeen sufyaan ibnu cuyayna ibn abi cimraan alhilaali walafdu xadiidka lafdigiisa libni xaatim baa iska lego ibni dinaar qaala waxay yidhahdeen xadaanaa sufyaan ibnu cuyayna magaciisay sheegeen can camar ibni dinaar can daawusin ibni kaysaan alyamaami qaala wuxuu yidhi samictu waxaan maqlay daawuus baa dhahaya oo taabici ah abaa hurayrata abu hurayraan maqlay radia allaahu canhu yaquulu abu hurayra oo leh qaala rasuulu llaahi sala allahu calayh waaalih wasalam nabigu wuxuu yidhi ixtaja aadamu wa muusaa ixtaja waxaa dooday oo murmay oo ixtijaaj iyo muxuu aha munaadara iyo dood ay dhex martay aadamu nebi aadam iyo wa muusa nebi muuse calayhim fa qaala muusa muusaa doodda bilaabay oo aadam doontayoo maagay wuxuu yidhi muuse yaa aadamu aadamow anta adigu abuuna aabbaha annagii baa tahay aan ka soo farcannay khayabtanaa waadna oo khaybo iyo halaag iyo khasaaro yaad noo horseedday wa waxaa naga soo saartay min aljannati jannadii jannadii aan ku noolaan lahayn aan ku farcami lahaynee lagu abuuray ee lagu yidhi iska dhex joog jannadan ina laka an laa tajuuca fiiha walaa tadma ina laka an tajuuca fiiha walaa tacra wa anaka laa tadmau fiiha ya walaa tadxa waxay yidhaahdaan usuul اlmanaafic usuulu lmanaafic oo dhan baa loo ballan qaaday hadday noqoto maakelkii mashrabkii mabiidkii noloshii oo dhanba <clears throat> meeshii sidaaseed baad naga soo saartay oo geedii ha cuni lagu yidhi ayaad cuntay nebi aadanow markaasa deena shu'migii ka dhashay macsiyadii iyo dembigii aad gashay yaa dhulkana loo soo dejiyey oo khaybo iyo dhibaato iyo rafaad yaan ku noolnahay yaan lagu noolaado dhib baa dadka gaahay fa qaala lahu aadamu aadam baa wuxuu yidhi anta adigu muusaa nabi muusaa tahay istafaaka allahu ilaahay baa ku doortay bikalaamihi hadalkiisii buu kuu doortay oo wakallama allahu muusaa takliima toos buu ilaahay kuula hadli jiray wa khata wuxuu qoray laka adiga biyadihi gacantiisa alla wuxuu kugu qoray atawraat kitaabkii tawraad ahaa fiiha tibyaanu kulli shay ah wax walbaa ugu caddeey ayuu ilaahay gacantiisa kugu qoray oo ku siiyey ataluumunii ma waxaad igu canaananaysaa igula dagaalaysaa calaa amrin amar qadarahu allaahu ilaahay uu qadaray calaya korkayga qabla an yakhluqanii intuunaan la i abuurin ka hor biarbaciina sana afartan sano intaan lay abuurin wax ilaahay uu qadaray inaan samayn doona ayaad igu calaaminaysaa miyaha maanta oad igu haysataa waa iraada kawniya ilaahay iraadadiisii iyo qadarkiisii ahaa ee uu qadaray inaan geeddaa cuni doono cilmigiisana ku dureertay ee aan ku dhacay kana toobad keenay iskuna dhammaatay miyaad hadda dib igu soo celinaysaa oo igu canaananaysaa oo qofka hadduu wax ku dhaco oo wixii asagaa ka laabto cafa camaa salaf weeyaanoo way isku dhammaatay in loo qabsado waabaa saa ahaan jirtay la yidhahda maaha marka wuxuu ilaahay qoray afartan sana room la abuurinba la qadaray yaad u haysataa miya faqaala nabiyu sala allahu aleyh wasalam wuxuu yidhi faxaja aadamu aadam baa doodii ku raayay oo ku badiyey muusaa muusuu ka garhelay oo ka dood badiyey faxaja aadamu aadam baa ka xujo batay muusaa nabi muuse saasuu nabi sala allah aleh wasalam yidhi meel laga maray ileen ma lehe hadduu geeddaa cunay ilaahay baa qadaray kow laba waa soo noqday uma ijtabaahu rabbuhu waa kii ilaahay uu soo doortay ee dib u soo celiyey rabbigii baa ilaahay subxaanaه wa tacaala toobadii ka aqbalay waa toobad keenay fatalaqى aadamu min rabbi kalimaat waa soo laabtay isagii xaaskiisa xaawaba rabanaa ظalamna anfusana wain lam takfir lana watarxamna lanakuunana min alkhaasiriin wa fii xadiiثi ibn abi cumara wibni cabdah qaala axaduha midkood wuxuu yihi khaطa wa qaala alaakharu midka kalena wuxuu yihi kataba laka tawraat ilaahay towraad buu qoray biyadihi gacantiisuuna kugu qoray waxaana ku qoran in uu nabi aadam calayhi salaatu wasalaam uu mukhaalafadaa la imaaday oo uu ku dhacay geedda ayada qaala xadaana qutayba bnu saciidin can malik bni anas fima quri'a calayhi can abi zinaad can lacrad can abi hurayrata ana rasuula اllahi salى اllahu alيh ali wasalama qaal taxaaja aadamu aadam iyo waxaa dooday wa muusa muuse faxaja aadamu aadam baa doodii ku raayey muusa buu ka raayey faqaala lahu muusa muusa wuxuu yidhi oo dooda bilaabay anta aadamu aadan baa tahay alladii aqwayt baadiyeeya annaasa dadkii oo dadkii baa inay baadiyoobaan oo laba fariiq ay noqdaan oo adduunyada ay imaadaan oo jannada laga soo saaro oo shaydaan dhex boodo sababadaa noo ahaa wa akhrajtahum waxaad ka soo saartay min aljannati jannada ka soo saartay geeddaad cuntay sababteed faqaala aadamu aadan baa wuxuu yidhi alladii aanta adigu alladii kiisoo matii dacdaahu allaahu ilaahay uu siiyey cilma kulli shayin wax walba cilmigiis oo towreed ayaa lagu siya waxbu cilmiga ku qoran yahay wastafaahu ilaahay uu doortay somatid cala annaasi dadka birisaalaatihi risaaladiisii la diray iyo isnifihii loo doortay dadkao dhan laga doortay iyo kalaamullahi uu la hadli jiray intaba soadiga ilaahay kugumana dooranin qaala nacam haabuu yidhi qaala fataluumunii ma waxaad ugu canaananaysaa ugula dagaalaysaa ugu haysataa calaa amrin amar qudira la qadaray calaya korkayga qabla an ukhlaqa intaan lay abuurin ka hor dhammaaday oon ka toobadkeen oo ka soo noqday ilaahayna subxaana wa tacaala xikmuu ka lahaa in ardada la imaado oo dadku ay cibaadaystaan oo daacaystaan oo ay ambiye ka soo baxaan oo rasul ka soo baxaan oo shuhado iyo saalixiin iyo sadiiqiina ka soo baxaan oo dadka kale ee jidkii mari waayana cadaaladii ilaahay la mariyo oo fariiqun fi ljanna fariiqun fi saciir waxay ahayd xikma ilaahi subxaana wa tacala iyo qadar qadaruu qadarabeed xadaana isxaaq bnu muusa bn cabdillahi bnu muusa bn cabdillahi bnu yaziid alansaari xadaanaa anas bn ciyaad qaala xadaana xaaris bn abi dubaabin can yaziid wa huwa ibnu hurmus weeyaane wa cabdiraxmaan alacraj qaala waxay yidhahdeen samicnaa waxaan maqlay abaa hurayra oo qaala yidhi qaala rasuulu llaahi sala allahu calayh wasalam nabigu wuxuu yidhi ixtaja aadama wa muusa calayhima asalaam baa dooday cinda rabbihimaa rabbigooda agtiisii ku doodeen oo samada iyo faxaja aadamu aadam baa xujadii ku adkaaday muusa muusuu ka xujo badiyey qaala muusa baa wuxuu yidhi anta aadamu aadam baa tahay aladii khalaqaka allahu biyadih ilahay baa gacantiisa kugu abuuray wanafaqa fiika wuxuu kugu afuufay min ruuxii ruuxdiisii waasjada laka malaa'ikatahu malaa'igtiisii buu kugu sujuudsiiyey wa askaraka fii jannati jannadiibuu ku dejiyey uma ahbata annaas dadkii baa soo hoobisay oo samada lagaa soo dejiyaday sababta bikhadiyaatika bisababi khadiyaatika gafkii aad la timid ila alardi dhulkaa loo soo degay faqaala aadamu aadam wuxuu yidhi anta adiguba muuse soomatid aladii istafaaka allahu ilaahay uu doortay birisaalatihi risaaladiisaoo ilaahay kumuuna dooran wa bikalaamihi ku siiyey alwaax fiiha alwaxda waxaa ku qoran tibyaanu kulli shay wax walba caddayntiis iyo cilmigiisi baa ku qoran waqarabaka waa ku soo dhoweeyey alla najiyan xaala tahay kuwa ilaahay ula faqaayo kula hadlaayay fabikam wajadta inteed heshay allaha ilaahay inuu kataba tawraata tawraad qoray qabla an ukhlaq intaan lay abuurin intay towrad iga horraysay aniga qoraalkeedii cilmigii ilaahay oo azaligaa iska dhaafee towrad inteed qorreey aniga hortay qaala muuse wuxuu yidhi biarbaciina caama tawraad ba adiga kaa weyn afartan sanay kaa weyn tahay qaala aadam wuxuu yidhi fahal wajadta fiiha ma ka dhaxayshay tawraad wacasaa aadamu rabbahu faqawa wacasaa aadamu aadamu waa caasiyey rabbahu rabbigii buu caasiyey faqawaa khalad buuna galay jahli iyo muxuu ahaa waxaa ku dhacay khalad baa ku dhacay oo u khaldamay arrintaasi ma ka heshay tawraad waa aayad tawraadna ku qoran qur'aankeena furqaanna ku qoran qaala nacam haa tawraad waa ku jirtaa qaala afataluumunii ma waxaad igu canaananaysaa calaa an camiltu inaan sameeyo camalan camal katabahu allahu ilaahay uu qadaray calaya korkayga an acmalahu inaan sameeyo qabla an yakhluqanii intuunin abuurin ka hor biarbaciina sana qaala rasuulu llaahi sala allah alay waslam wuxuu fa xaja aadam aadam baa xujo batay muuse ka xujo batay oo ka garhelay qaala xadaanii zuhayr bnu xarbi wa ibnu xaatim qaala xadaanaa yacquub bn ibraahim xadaanaa abi can ibni shihaabin can xumayd bin cabdiraxmaan ibni cawf can abi hurayrata radi allahu canhu qaala qaala rasuulu llahi sala allahu aleyh waali wasalam wuxuu yidhi ixtaja aadamu wa muusa aadam iyo muuse ayaa yaa xujaytamay dooday faqaala lahu muuse wuxuu yidhi anta aadamu baata aladii akhrajadka ay soo saartay khadii'atuka dembigaadibaa wuxuu soo saaray dadka min aljannati jannada akhrajadka waxaa ku soo saartay khadii'atuka min aljanna bay kaa soo saartay duriyadaadina dhulkiibay ayayna ku beermeen faqaala lahu aadamu wuxuu yidhi anta muusa baa tahay aladii muuse istafaaka allahu ilaahay uu ku doortay birisaalaati wa bikalaami risaaladiisii iyo kalaamkiisii buu kuu doortay iyo lahadalkiisii uma tawumuni waxaad ugu canaananaysaa calaa amrin amar qad qudira calaya laygu dulqadaray qabla an ukhlaqa intaan la abuurin iraada kowniya iraada sharciya iraada keliya la qaybiya ilaahay sharcan ma rabin ma jecla laakiin qadaran waa qadaray waa kown oo cilmi azali oon meel laga mara ilahay uu qadaray wey oo qofku meel uu ka mari karin faxaja aadamu muusa aadam baa xujadii ka badiyey muuse buu nabigu sala allah aleh wasalam yidhi waa dhacay rabbi qore oo qadaray inaad qof u qabsato xadaanii camru naaqid qaala xadaanaa ayuubu bnu najaar alyamaami qala xadaana yaxya bn abi kaiir اlyamaami can abi salamata الzuhri can abi hurayrata radi allahu canhu can الnabiyi salى اllah alيh wasalam xaw xadaana ibnu raafic maxamed bn raafic naysaburi qaal xadaana cabdurazaq bn hamaam akhbarana macmar can hamaam bn munabihin can abi hurayra can الnabiyi sala اlah alay slam bimacna xadiiثihim qala wxadaana mxamed bn minhan adariiq qala xadaana yaziid bnu zuraycin qala xadaana hishaam bnu xasan can muxamed bn siriin can abi hurayrata radi allahu canhu can rasuuli اllahi sala اllah alيh wasalam naxw xadiiثi mutaabacaadkii baa bilowday qala xadaana abu daahir axmed bn cmr bn cabdilahi bn cmr bn sarxib qala xadaana ibn wahbin cabdulahi bn wahbin اlmisri akhbarana buhani alkhawlani can abi cabdiraxmaan alxubali can cabdilaahi bn camr bn caas qaala wuxuu yidhi samictu rasuula allah nabiga calayh salaam baan noqlay yaquulu leh kataba allahu ilaahay wuxuu qoray maqaadiira alkhalaa'iq khalaa'iqda maqaadiirtoodii iyo wax walba oo kaa'inaadka koonka ka mid a in qadar uu leeyahay oo ilaahay uu u qadaray wax allaala wixii soo mari doonoo dhanba qabla an yakhluqa samaawaat intuuna cirarka iyo walarda dhoolka abuurin buu ilaahay wax walbaba qadarkiisii qoray bihamsiina alfa sana konton kun oo sano makhluuqaba intaan la abuurin waxaa ka horreeyey qoraalkaasi ilahay uu looxo maxfuudka ku qoray maqaadira kula shay wax walba iyo qadarkiisi qaala wuxuu yidhi nabiga calayhi salaam wa carshuhu ilaahay carshigiisuna cala almaa biyo korkood buu ahaa intaan samaawaadka iyo ardooyinkii la abuurin carshiga carshu uraxmaan fowqa almaa biyo korkood buu ahaa qala xadaana ibn abi cumar maxamed bnu yaxya qaala xadaana almuqriyu cabdullaahi ibnu yaziid almuqri aqra'a alqur'aana bay dhaheen niifan wa sabciina sana wuxuu qur'aan akhrinayey oo dadka baraayey oo mucallim uu ahaa dhowr iyo toddobaatan sano ayuu qaari ahaa qur'aanka dadka baraayey almuqri saasaa loogu baxi qaala xadaana xaywatu ibnu shurayxin xaw xadaanii maxamed bnu qala akhbarana naafic ibnu yaziid kilaahumaa can abi hanin bihada اlisnaad mila hayri anahuma lam yadkura wacarshuhu cala alma min ashay baabu tasriif illahi tacaala ilaahay gedgedintiisa alquluuba quluubta uu gedgedini kayfa shaa suu doono quluubta inuu ilaahay gedgedinaayo waxaa la gedinaya daatada qalbiga ma ahee waa acraadda iyo waxa ku soo darinaaya iyo sifaatka iyo waxa ku soo darinaaya weeyaan ama khayr ama shar saasuu qalbigu u gadgadoomayaa marka kuwaa muslima gaalnibaa lagu bedeli karaa ku gaalaha muslim laga dhigaya biqadar illaah dayib qalbigii muslimkii baa intaasoo waxa ku soo dhacayaan oo xaaladiisu dunuub iyo macaasi iyo xumaan ku dhadhacayo iimaankiisa uu nusqaamaya oo dacfigaa soo gaarayaayo hadduu daacaysa haddana xagga isu gadino khayrkii iyo iimaankii iyo nuurkii baa sii ziyaadi alimaanu yaziid waa yanqusti wey taqalub gadgadoonkaas qaala xadaanii zuhayr bnu xarb ibnu numayr kilaahumaa an lmuqriy cabdullahi bn yaziid almuqri qaala zuhayr wuxuu yihi xadaana cabdullahi bnu yaziid almuqriyi weeyaane qaala xadaanaa xaywat bnu shuraxin akhbaranaa abu haani anahu samica wuxuu maqlay aba cabdiraxmaan alxubali buu maqlay anahu samica cabdllahi bnu camr buu maqlay ibn caas cabdulahi bn camr bn caas radi allahu canhuma yaquul asagoo leh anahu samica rasuula allahi sala allah alay waslm nabiguu maqlay yaquulu nabigoo leh ina quluuba bani aadam bani aadam quluubtiisu bani aadam dhan quluubtoodu kullahaa dhammaanteed bayna isbacayni bay ku dhexaysaa laba isbiic iyo laba farood oo min asaabici araxmaan allah araxmaan asaabicdiisa ka mida ah. asaabicda sifaatka ilaahay subxaanahu wa tacaala lagu sheegay bay ka mid tahay sida wejigii iyo muxuu aha saaqii iyo qadamkii iyo asaabicdii iyo intaba waxaa weeyaan waa la sheeg waa sifaatka la sheegay qaarna qur-aankaaba lagu sheegay qaarna sunnada iyo xadiista cadday sifaatkaasoo dhan sifaat alficliya ka qalbi waaxidin qof keligii qalbigiia sidoo kale weeye qulubta oo dhan ba ilahay agtiisa waxay ka tahay sidai hal qalbi oo kale yusarifuhu wuxuu gadgadinayaa allah quluubtii kayfa yashaau suu rabo ayuu gadgadinayaa oo qofkii hidaayo ilahay la doona hanuunkuu helaya kii kalena hanuunkiibu ka tagayo dalaalbu ku dhacaya kii muuminkaa ah baad qalbigiisa isbabedelaya oo mugdi fuulaya oo mararka qaarkood jiranaya kuwaa qalbigiisa dhimanaya marka qalbu saliim iyo qalbulmariid iyo qalbulmayit saddexdaas qalbi baa jirta kuwaa ku saliim oo nabadgalay yowma laa yanfacu maal ilaa cibaadata allah biqalbin saliim qalbi saliim qalbi mariida jiraoo maradu shahwo qaba fayadmaca aladii fii qalbii marad ama maradu shubha qaba fii quluubihi maradun fazaadahum allahu marada shubha ayaa qalbiiyo qalbigiisa gashay qalbi waxaa jira mayid oo dhintayba oo gaalimo iyo shirki iyo kufri uu degay oo isagoo dhanba qarsoombay madoobaaday marka quluubta ilahi baa gadgadiya uma qaala rasuulu llahi sala allah alay slam wuxuu yidhi allaahuma yaa allah allow musarif alquluubi yaa musarifa alquluub allaha quluubta gadgadiyow sarif quluubanaa quluubtanada waxaad ku gedisaa calaa daacatika daacadaada xagga daacada ilaah u gedi oo daacada iyo khayrka iyo wanaagga qalbigaanaga ilaahu geli ah, markuu qalbigu khayr ka buuxsamo oo daacadii iyo la jeclaysiiyo xubnihiiba marka waxay noqonayaan xubno u laylyan u sahlan u tababaran u fudud oon cajis iyo haba yaratee aan lahayn xagga daacada iyo khayrka ayay u dadaalayaan saas weeyaan ducadii kale ee caankeedna waxay yaa muqalib alqulub habit qalbi calaa diinik allah qulubta gedgedyow diinta qalbigeega ku sug baabun wuxuu ku saabsan yahay kullu shayin wax walba biqadarin kaa'in biqadarin wax walbaba qadar buu ahaaday ilaahay baa qadaray qoray cilmigiisii oo azali ah wax walbaba ka horreeyeybu wax walba ku ogaa haddana looxu maxfuudkii baa lagu qoray oo ilaahay ku qadaray haddana caloosha hooyada wax walba lagugu qoro lagugu qadaray wahakada almaqaadiir xadaanii cabdullah cabdullah cala bni xamaad qaala qara'tu calى malik ibni anasin qaxaw xadaana qutayba bnu saciid qaal can malikin fima quriya calayh can ziyad bni sacdin ziyaad ibni sacd can camr ibni muslim can daawuus ibni kaysaan annahu qaala wuxuu yidhi adragtu naasan dad baan soo gaaray min asxaabi rasuulilah saxaabada nabiga ka mida isagu taabici buu ahaaye yaquuluuna waxay dhahayeen kullu shayin biqadar taa laysku raacsanaayeen marka aliimaanu bilqada'i waqadar arkaanu iimaankay ka mid tahay wax walbaba biqadarin buu ahaaday qadar iyo qorid ilaahay uu qoray oo uu qadaray ayay ku socdaan qaala wa samictu cabdallahi bnu cumar cabdallaahi bina cumar baa maqlay oo yaquulu leh qaala rasuulu llaahi sala allahu alayh wasalam nabigu wuxuu yidhi kullu shayin shay walbaba biqadarin marka hadalka saxaabada ay ku hadli jireen halayska u noqday ee afkooda ku badnaa xadiid marfuuco ila nebiyi loo kor yeelay wey sala allahu aleh wasalam kullu shayin shay walbaba biqadarin qadar buu ku socdaa oo ilaahay baa wax qadaray oo kama baxsana wuxuu ilaahay qadaray xata alcajzu cajiska iyo walkaysu nashaadka ba allah ka dhigay cajiska iyo firfircoonida qofka hadduu caajiz yahay waa qadar allah ku dhacay hadduu kayis yahay oo caqli iyo firfircooni leeyahay fahmo qadar ilaahay weeyaan isaga ilahi baa u qadaray cajisku waa xamaaqada doqonnimada muxuu ahaa dacfiga kartixumada kayskuna waa caqliga iyo kartida iyo nashaadka iyo firfircoonida waa intaba ilahay baa qoro dadka u qaybiya subxaanah wa tacaala awalkaysu walcajiz midka la hormariyaba qala xadaana abubakr bn abi shaybata wabu kurayb maxamed bn اlcla qala xadaana wakic bn jara can sufyaan athawri weyaan can ziyaad bn ismaaciil can muxamed bn cabaad bn jacfar اlmakhzuumi can abi hurayrata qaal jaa waxaa yimid mushrikuu qurayshin gaaladii reer quraysheed baa yimid yukhaasimuuna rasuula allah ayagoo nabiga kula murmaaya fi lqadari qadarkii diidanoo qadarba ma jira leh kuwa qadari la yidhaahdaa jiroo dhaha alamru kulluhu unuf wax walbaba hadda maa la bilaabi wax sii qoraamaba jira gaaladuna way diidanaayeen qadarka iimaankii qayb ka mida iyo dhammaantiina da gaalo way kufriyeen dhammaan arkaanimaan o dhan bay diidanayeen qadarka ka mid aha fanazalad waxaa soo degtay yowma yusxabuun waxaad u sheegtaa nabi allahu xusuusiisaa yowma maalin yusxabuun gaalada la jiidi doono fi naari naarta lagu jiidi doono calaa wujuuhim weji wejigooda duuquu yuqaalu waxaa la dhahaya tahaakuman waistihzaan ayagoo lagu jeesteesayo haddana nafsiyan iyo nafsi ahaan loo cadaabayo cadaabkii jirkaha markii la cadaabaa haddana nafsi ahaan loo cadaabi oo waxaa leeya duuquu dhadhamiya masta saqara naarta saqara la yidhaahdo taabashadeediiy xariga iyo dhadhamiya ina kula shayin wax walbaba khalaqnaahu abuuray shay walba biqadarin qadar baan ku abuuray buu leh ilahi subxana watacala baabu wuxuu ku sabtay eh, qudira cala ibni aadam ibni aadam waxaa lagu dulqadaray oo loo qoray oo loo qadaray xadahu qaybtiisa uu mina zinaa zinada ku leeyahay wahayri <clears throat> hadday zina noqotay hadday macaasi ka noqotaba waa maqadar oo ilaahay qadaray iraadadiisa kawnigaa ku socota wey ilaahay muxuaha sharcan ma ogolo iraadadiisa sharciga kuma jirto oo waa lagaa xarimay khiyaar baa lagu siiyey waa lagu sheegay waxa laga gaarayna waa lagu sheegay laakiin wax ilahay ka qarsoon ma laha inaad ku dhacdo iyo qofka wuxuu samaynayo waa ilahay wuxuu qadaro oo hore wey saas wey macnaha <clears throat> macnaheedu maaha ilahay waa kuu qaro way kuu banaan tahay maaha qadarka ilahay cilmigiisa wax walbaba azaligaha qabla khalqi الsamaawaati bhamsiina alfa sana ayaa ku wax walbaba ku dureertay iyo cilmigiisa wax walba ka sii horreeyey laakiin iraada sharciya maa ilaahay subxaana wa tacaala sharcan in zinada laga fogaado oo aan loo dhowaanin oo wasaa'isheeda iyo waddooyinkeedao dhan la xidho oo la owdo oo aan maaragtay la sahlin waxaasoo dhan bay shareecadu iyo qur'aanka iyo sunnada walaa taqrabu zina ha u dhowaanina xadaana isxaaq bin ibraahim wcabd bn xumayd wlafd liisxaaqi qaala akbarana cabdurazaq xadaana macmar bn rashid cali bn daawus cabdullahi bn daawus can abi daawus ibn kaysaan can ibni cabaasin cabdulaahi radia allahu canhuma qaal maa ra'aytu ma arkin buu leeyahy cabdulaahi ibnu بن shay-an wax ashbaha ooga eg bilamami dunuubta sakaa'irtaa mima qaala abuu hurayra abuu hurayra wuxuu yidhi ou ka wariyey nabiga inuu sheegay ana nabiya sala allah alay wasalam nabigu qaala inuu yidhi in allaha alle kataba wuxuu qoray cala bni aadama binu aadam wuxuu ku dul qoray xadahu nasiibkiisa min azina uu ku leeyahay wuxuu ilaahay oga qoray zino bini aadam waa lagu dul qoray adraka wuuna haleeli oo uu ku dhici daalika arrinka laa maxala shakilaan zinada weyn ee muxuu ahaa ee muqallabada ah ee macsiyada weyn ee kabiirada ma aha keliya kuwo badan baa ka horreeyo iyadana zinada ka mida oo waddooyin loo maro oo fara badan laman bay noqonayaan marka kuwa iyaga ah oo ilaahay markuu leeyahay subxaanah aladiina yajtanibuuna kabaa'ir alidmi waalfawaaxisha ila laman <clears throat> kuwa ka fogaada dembiga kiisa waaweyn iyo faaxishada weyn ee zinadaa lamamka mooyeene ina rabbaka waasicu lmaqfira lamamka dunuubta saqaa'irta ah oo lagu dhaafo weysada lagu dhaafo muxuu aha salaadaha lagu dhaafo ramadaanka lagu dhaafo cumrada iyo xajka nacam marka waxaa ka mid ah waxyaalaha zinada weyn intaan lagu dhicin ka horeeya adraka dalika laa maxaala fa zina alcaynayn labada indhood zinadoodu annadaru waa fiiro oo qofka hadduu maxaarimti mxuu ahaa jaanibtii fiiriyo xaaraamtii fiiriyo zinadii isha waa ku dhacay wa zina lisaan arabka zinadiisuna annudqu waa ku hadal hadal xun oo zine iyo faaxisho iyo waxa ku saabsan inuu ku hadlo wanafsu naftuna tamanaa way tamaniyaysaayoo watashtahi way ishtahiinaysaa naftuna de waxaasi shahawaadka way tamaninoo way jeclaanaysaa markay fiiradii iyo dhegaysigii iyo hadalkii iyo waxaas ay isku darbadaan naftiina waxbaa gelaya waalfarju farjigiiba yusadiqu dalika arrinkaas u rumaynoo iilaajkii buu la imaanaya oo farjigii xumaantiibuu ku dhacaya oo mase yukadibuhu waa beeninayaayo yatruku gelitaankii gelitaankiibuu ka tegayaayoo xumaantii ma dhacayso marka farjigaasa ama dhab ka dhigi wasiirada xaqiiqadeeda ka dhigaya ama beeninayo marka ka tegaaya labadaas midun bay noqonaysaa markii farjigaasi iyo arrintu ku dhammaataa laakiin waddooyinkan horaa ka horeeya qofku su u socdo zine iskagama dhaco oo xumaantii maaragtay farjigiisa kuma dhaco waxaa ka horeeya araggii iyo muxuuha hadalkii iyo socodkii iyo arrimahaas o dhan baa ka horreeya oo xibaala oo xarkooyin iyo wasaa'il iyo wadooyin iyo wadiiqooyin xunxuna kadib farjiga ayaa la fiirinaya inuu oo dhan intuu ka qaato uu xumaantii sameeyo iyo inuu beeniyo oo uu diido o uunan ku dhicin qaala cabdu fii riwaayatii ibnu daawuus can abiihi wa sawsaas yiri samictu ibna cabbaas saasuu ku wariyey qaala xaddaana isxaaq ibnu mansuur akhbarana abu hishaam almaqsuumi qal xadaana whayb bnu khalidin xadaana suhayl bin abisan an abi an abi hurayra can nabiy sala allah alيh waslam qaal kutiba cala bni aadam bni aadam waxaa lagu dul qoray nasiibahu qaybtiisa min azina zinada nasiibka uu ku leeyahay mudrikun waana haleeli dalika laa maxaala shakilaan falcaynaani zinaahumaa labada indhood zinadoodu annadaru waa fiiro waludunaani labada dhagoodoo zinaahumaa zinadoodu alistimaacu dhagaysi wey wixii naftaada kicinaaya oo shahwo kuu kicinaaya oo xumaan iyo waxaasoo dhan ku jeclaysinoo dhagaysato ama qofkii waa hadlaaya ama heesihii iyo waxyaalaha la midka ah wallisaanu carabkuna zinaahu zinadiisu alkalaamu waa hadalkii oo qofkii xumaan uu ku hadlo oo naagtii uu la hadlo oo shukaansi xaaraana ula galo oo wax uu sheegsheego waxaasoo dhanna waxaa waye waa zinaa ulisaagu carabkii zinadiisii weeyaan walyadu zinaaha zinadeedu albadsu waa taabashadii wey inuu qofkii si toosa ah u taabto ama uu waxyaalaha wasaa'ilka ee xumaanta loo adeegsado uu farihiisa ku taataabto uu fiirfiiriyo dhexgalgalo taa iyadoo laftiisa waxay waxay noqonaysaa walyadu zinaaha albadshu taabashadii wey oo warijlu lugtuna zinaaha zinadeedu alkhuda tallaabadii u tallaabaqaadkii weeyaan meeshii xumaanta la aado waalqalbu qalbiguna yahwaa waa jeclaanaya waa doonaya wayatamanaa weliba waa majeeranaya waa rajaynaya wayusadiqu dalika alfarj farjigiibaa arrinkaa rumaynaya ku dhacaya wayukadibu ama waa beeninaya waa ka tegaya baaba wuxuu ku saabsanya macnaa kullu mawluudin ilmo kasta oo la dhalo yuuladdu waxaa lagu dhalay cala alfitra fitradii baa lagu dhalay islaamnimadii ilmo kastaba sidii caalamu dar markii khalqigi nabiyullaahi aadam calayhi salaatu wasalaam ama arwaaxdii iyo nafaftii oo dhanba intuu ilaahay jamciyey subxaanahu wa tacaala uu yidhi alastu birabbikum soo rabbigiin miihi balaa ay u dhaheen ayagoo balaadaa taagan oo fidradaasi lagu abuuray ayay dhalanayaan kadib carabkiisii iyo markuu weynaaday iyo labadii dhashay iyo waxaasaa ayaa waddadii markaasi ayaa caddaynaya oo ama xaggii wanaaggii baa lagu waday oo fidradii marka horeba lagu abuuray ee ku abuureed ee qalbigiisa ku jirtay ayaa yuu raacaya ama wuu khilaafayo shaydaan iyo shirki iyo kufri baadaya wa xukmu mowta atfaali lkufaar gaalada caruurtooda xukunka lagu xukumayo carruurta atfaal muslimiin muslimiinta caruurtooda inay ahlujanno yihiin laa khilaafa fiihi khilaaf kama taagna laakiin gaalada caruurtooda sakiirta ilma yaroo saqiira oo nin aabbihii hooyadii ay gaalo ahaayeen kaas weeye waxay culammada ka hadlayaan jamhuurtooda waxay qabaan sida owlaadda muslimiintao kale weeyaan waa sakiir weeyaan xadiidkii dheeraha fi saxiix albukhaari ku saabsanaa nabiga alai salam leylat alisraa walmicraaj ama habeenkii la dheelmiyey ibraahim calayhi salaam oo beer weyn ku dhex jira waa kii uu arkay carruurra ay gaararkiisa yihiin markaasaa waxaa la yidhi owlaadu lmuslimiin wa owlaadu lmushrikiin buu nabig alai salaam gaalada iyo caruurtooda iyo muslimiinta carruurtoodii way la joogeen jannaday kula jireen ibraahim calayhi salaatu wasalaam wamaa kuna mucadibiina xata nabcaa rasuula iyadana way soo gelaysaa aan ma cadaabayna ilaan rasuul usoo dirno kii mukalafka aha ee caqliga lahaaba haddaan la cadaabayna ilaan rasuul loo soo diro kan ifliga ee saqiirkaeen caqligaba lahayn asaguna min baabi owla weynaan la cadaabaynin qaar baale ma lehee waxay raacayaan aabbahood iyo hooyadoodii raacaya waxay yihiin bay yihiin ayay qaarna yidhaahdeen qaar waxay dhaheen tawaquf in laga istaago weeye oo arrintaa iyada ah xadiidka soo socda allahu aclamu bima kaanuu caamiliin khalaqahum xadiidkaasi dariishanayaan tawaquf xadaana xaaji bn wliidi qala xadaana mxamed bn xarbi can zubaydi mxamed bn wliid can zuhri mxamed bn muslim qaala akhbaranii saciid bn musayabi can abi hurayrata ana abi hurayra kaana wuxuua yaquulu kii yidhahda qaala rasuulu lah nabiga calayh salaam wuxuu yidhi maa min mawluudin ilma la dhaloo dhashay ma jirto ilaa yuuladu waa la dhalaa cala alfidra islaamnimadii iyo fidradii saliimadeed mila alxaniifiya ayuu ku dhalanayaa fa abawaahu marka islaamnimada islaamnimada horreeyey gaalnimada waa xadif gaalnimada wax soo dariyey wey fa abawaahu labada dhashay yaa yuhawidaanii yahuud ka dhigaaya oo markii labadii dhalay ay gaala yihiin oo yahuudna yihiin ayagaa kaniisadoodii iyo yahuudnimada u kaxeenaya o ku tarbiyeen ilmuhuna hooyadii iyo abihi wuxuu ku arkay buu samaynaya wayunasiraani ayagaa nasraan iyo kanistaan ka dhigaaya wayumujisaani mujuus bay ka dhigayaan labadii dhashay waa mujuus ka dhigaya labadii dhashay markuu ilmuhu raaci oo caqiidadoodu qaadani oo dhaqankoodii iyo diintoodu qaadanayaa kamaa tuntaju say u dhasho albahiimatu <clears throat> neefka xoolaha ah bahiimatan buu dhalayaa ilmo jamcaan dhammaystiran oo meel la lahayn ilmahaan meel la goonayn oo aan sarin lahayn oo hayl lahayn oon lacag lahayn oo furud aan lahayn ayuu ilmuhu dhalanayaa marka ay xooluhu ay dhalaan idinkaa hadhow sumado u yeeli oo sunti oo waxaas ku qori saasoo kale weeye ilmuhu isagoo saliim oo nabada ayuu dhashaa hal tuxisuun bal ma ku aragtaan fiihaa xoolaha bahiimada aheed yar ee ilmaha dhalanaya min jadcaa mid dhagagoo go'an oo summad le maku aragteen waa maya saasoo kale wey ilmuhuna summad kale ma laha oon ka ahayn fidrada ilahay ku abuuray iyo diinta ilahay ku abuuray uma yaquulu abu hurayra wuxuu yidhi waqra'uu akhriya in shi'tum haddaad rabtaan misdaaqa hada alxadiid fidrat allah <clears throat> fitrat allaahi qabsada ilaahay fidradiisa iyo diintiisa allatii fidradii uu fadara naasa dadka ku abuuray calayha korkeeda almilla alxaniifiya laa tabdiila wax bedelina ma jirto likhalqillah abuurka ilaahay uu dadka fidrada ku abuuray wax bedelaya ma jirto saasay mar walba ahaanaysaa kadib markuu dhasho unbaa meesha la qaadsiinaysaa imaan mooyeene saas ilaahay baa ugu talagalay qof walbaba inuu fidrada ku dhasho xaddaana abubakr bin abi shayba qaala xaddaana cabdullah cala xaw xaddaana cabd bni xumayd akhbarana cabdrazaq kilahuma can macmar can zuhri bihada isnaadi waqaal kamaa tuntaj say u dhasho albahimatu bahimatan bay dhalaysaa ficilkaas yani wuxuu laaimaa majhuul lakiin musama la fasiraa musama tuntaju ay u dhalasha albahimatu bahimatan bay dhalanaysaa walam yadkur jamcaha ma sheegin xadaana abu daahir waxmed bnu ciisa qaala xadaana ibnu wahbin ahbarana yunus bnu yaziid can shahb ana waslm bn cabdiraxmaan ahbarah ana aba hurayrata qaal qaala rasuulu llahi sala allah aleh wasalam wuxuu yidhi maa min mawluudin ilma la dhalay ma jirto ilaa yuuladu waa la dhalo wuu dhashaa cala alfira firadii iyo miladii saxiixadeed buu ku dhalanayaa sidii uu fidradaasi ugu dhashay ayuu ku socon lahaa haddii aan bannaanka laga maro uma yaqulu wuxuu leeya iqra'uu akhriya fitrat allahi qabsada alatii fadara annaasa calayha o ilahay ku dul abuuray laa tabdiila likhalq illah dalika diin lqayim diintii toosneed wey xadaana zuhayr binu xarbi qaal xadaana jariir bn cabdilxamiid can lacmar sulaymaan can abi saalixin samaan can abi hurayra qaala qaala rasuulu llahi sala allah alay waali wasalam wuxuu yidhi maa min mawluudin ilaa yalidu aw yulidu waa la dhalaya cala alfitra baa lagu dhalaya fa abawaahu labadii dhashe baa yuhawidaani yahuud ka dhigi hadday yahuud yihiin wayunasiraan ayaa kristaan ka dhexdikristaan yihiin wayusharikaani mushrikiin geed cawda waaniyiina iyo majuus bay kadhagan hadday yihiin faqaala rajulu nin baa wuxuu ya rasuul allah ara'ayta low maata hadduu dhintay ka waran qabla dalik intaa labadii dhashay ayna meel marinin hadduuba dhinto saqiira ka waran qaala nabi wuxuu yidhi allahu aclamu bima kaanuu caamiliin ilahay baa yaqaan waxay samayn lahaayeen allahu aclamu ilahay baa garani bima kaanuu caamiliin waxay samayn lahaayeen hadday weynaadaan ilaahay baa yaqaanoo garanaya wey waa nooc iyo ta'adub ah inaan qofka jannu geli iyo aan la dhihin haddaan wax nasa markaa loo sariixa aan loo haynin ayay qaar leeyihiin saasuu nabiga uga gaabsaday tawaquf baa la dhahaa mehe waa intaan nabiga loo sheegin awlaadu lmushrikiin sida awlaadu lmuslimiin <clears throat> inay saqiir yihiinoo jannada galay intaan loo sheegin weeye nabiga calayh salaam xaddaana abubakr bin abi shayba wa abu kurayb maxamed qaala xaddaana abu mucaawiya xaw xaddaana ibnu numayr xaddaana abi kilaama can lacmash bi hada اlisnaad qaala wa fii xadiidihi ibnu numayr ma min mawluudin yuuladu ila wa huwa cala almila isagoo milada iyo fidrada iyo dayinta islaamka ku salaysan u diyaarsan qalbigiisa iyo fidradiisana ay ku abuuran tahayba ayuu maarata dhalanayaa oo qalbigiisa samada ku xidhan tahay oo markay wax ku dhacaan ilmaha maaragtay iyo qofka xataa kuwa gaalada xataa markay dhibaato iyo wax ku qabsadaan oo badaha iyo hirkooda ay ku kacaanoo diyaaradaha iyo arrima dhibaato ay dareemaan cirkay fiirinayaan ilahay bay baryayaan ilaahay bay u khaalis cibaadada way garanayaan fidrada dhabta iyo xaqiiqada inay saa tahay wa fii riwaayati abi bakr can abi mucaawiyata laysa min mawlidin ma jirto yuuladu la dhali ilaa calaa hadi lmilla milladana lagu dhalay <clears throat> millat ibraahima xaniif wey xataa yubayina canhu lisaanu carabkiisa ilaa uu ka caddeeyo meesha uu ku dhaqaaqayo carabkiisa marka wixii qalbiga ku jiray tacbiirinaya oo tarbiyadii u qaatay ayuu carabkuna la socdaa markaasuu deena raacaya meeshii lagu barbaariyey wa fii riwaayati abi qurayb can abi mucaawiya laysa min mawluudin yuuladu ila cala hadi lfitra xataa yucabira canhu ilaa uu ka cabiro waxa qalbiga ku jira lisaanuhu baa cabiraya carabkiisaa fasiraya wixii uu markaasi tarbiya ahaan u qaatay xadaana mxamed bn raafic qala xadaana cabdالrazaq qala xadaana macmar can amaamin bnabyin qala hada ma xadaana abu hurayra can rasuli اlahi sala اlah alay slm fadakara axaadiiثa minha waqala rasuulu اllahi sala اllah alيh ali wasalam man yuulad ilmihii la dhaloo dhasha yuuladu wuxuu ku dhalanaya oo lagu dhalay cala hadihi اlfitra fidradan iyo islaamnimada faabawahu labadii dhashay baa yuhawidaani yahuud ka dhiga wayunasiraani kiristaan ka dhigi kamaa tantijuuna alibila geelaba <clears throat> aad u dhashataana inigu dhalaan fahal tajiduuna geeli iyo qurbicii iyo nirigtii yalaha hadda dhalatay fiihaa ma ku harataan jadcaa wax sumad iyo wax googo-aan ma ku arataan waa maya sidaasoo kale weeyaan imuhuna isagoo oo saliima oo meella ka maqneen oo sidii loogu talagalay uu ku dhalaya xataa takuunuu ilaa ad ka noqotaan antum idinku tajdacuunaha kuwa googooya idinkaas sumadaaya oo dhagaha sumad kaga dhufanaya oo xaggan ka gubaaya qaaluu waxay le ya rasuul allah afarayta man yamuutu sagiira bal ka warran midkii dhinta asagoo yar oon weliba aabbiya hooye iyo tarbiyadooda midna qaadanin qaala nabi wuxuu yidhi allahu aclamu ilaahay baa yaqaana bima kaanuu caamiliin waxay samayn lahaayeen qaala xadaana qutayba ibnu saciid xadaana cabdulcaziiz can daaruwardiyu can ilcalaa ibni cabdiraxmaan alqaari can abi cabdiraxmaan can abi hurayra ana rasuula allahi sala allahu aleyh wasalama qaal kullu insaanin qof walba taliduhu ummuhu hooyadii baa dhalaysa cala alfidra bay ku dhalaysaa wa labadii dhashaybaa bacdu kadib yuhawidaana yahuud ka dhigaaya wayunasiraana nasaara ka dhiga wayumajisaana majuus ka dhigaaya fain kaanaa muslimayna haddii labada dhashay ilmaha ay muslim yihiin fa muslimun muslim weeyaan murad iyo dood midna kama qabo halkaanbuu kasii dhaqaaqi kullu insaanin qof walba tariduhu ummuhu hooyadii ay dhasho qof kasta oo hooyadii ay dhasho yalkazuhu waxaa dhufanaya ku dhufanaya oo mudaya oo turqaaya ashaydaanu shaydaanka fii xidnihi dhinaciisa xidnigu waa dhinaca kelidii iyo xagganaa xidn la yidhahda oo minhu xawaana marka halkaasuu ku dhufanaya ilaa maryama maryama mooyeene wabnaha maryamo iyo wiilkeedii halkaa wiil bay haysatay ciisa calayhi salaam oo mucjizada ahaa oo nabi rasuul ahaa ilaahay uu aabbala'aan abuuray ayay lahayd ibnu maryam baa la dhahaa maryamo iyo wiilkeeda waxaan ka ahayn ilmo kasta oo dhasha shayddaan baa saa kilida ugaga dhufanaya oo ka taaba markaasoo jaqaaq iyo qayliyaya ayib ilaa maryama wabnaha maryamo iyo <clears throat> wiilkeeda maryamo hooyadeed ayaa u xusixidhay wainii uciiduha bika waduriyataha min ashayطaani اrajiim ilaahayo waxaan kaa magangelinayaa gabadhan iyo ilmahay dhali doontaba shayطaan baan kaa magangelinayaa inaad aad maarata ka ilaalisaan kaa baryaaya marka sidii bay noqotay ilahay baa shaydaan ka badbaadiyey xadaثana abu daahir axmed bn camr akhbaranaa ibn wahabin akhbarana ibn diibin wa yunus ibn yaziid can ibni shihaab azuhri can <coughs> caطaa bn yaziid can abi hurayrata radi allahu canhu ana rasuula اllahi salى اllah alيه waslama su'ila waxaa la weydiiyey can awlaadi lmushrikiin carruurta mushrikiinta ka warran ee saqiirka ku dhintay faqaala wuxuu yihi allahu aclamu bima kaanuu caamiliin ilaahay baa yaqaana waxay samayn lahaayeen waa intaan loo sheegin nabiga calayh salaam awlaadu lmushrikiina saqiirkeen waxba aan galabsanin fidradii lagu abuurayna ku sugan wax bedelayna uusan jirin saa ku dhintay inta inay ahlujanna yihin intaan loo sheegin qaala xaddaanaa cabdu bnu xumayd akhbarana cabdurazaq bn hamaam akhbarana macmalxa waxaddaanaa cabdullahi bn cabdiraxmaan bn bahraam abarana abulyman xakm bn naafici abarana shucayb bn abi xamza xa xadana salmt bn shabiibin xadana alxasan bn maya xadana macqil huwa min cubaydillah kulhm can zuhriy biisnaadi yunus bn abi mil xadiiihima intaba shucayb iyo ninka la yidhaha macmar iyo waxay mutaabicinayaan ibn abi diib maxamed bin cabdiraxmaan mugiira iyo ninka la yidhaha yunus bin yaziid zuhri bay ka wada warinayaan ayr ana fii xadiidi shucayb wa macqil waxaa ku sugan su'ila can daraari mushrikiin duriyada carruurta yararka mushrikiinta nabiga la weydiiyey daraari ayaa la weydiiyey iyo mxuu ahaa awlaad waa isku macno qala xadaana ibn abi cumara mxamed bn yaxya alcadani qala xadaana sufyaan bn cuyayna can abi zina cabdulahi bn dakwa can yacrab cabdiraxman hurmis can abi hurayra qaal su'ila rasuulu اllahi sala allah alيh wasalam nabiga waxaa la weydiiyey can atfaal mushrikiina mushrikiinta carruurtooda yaryar man yamuutu baa la weydiiyey ka dhiman oo minhu ayaga ka mida ah saqiiran xaaluu yar yahay faqaala nabigu wuxuu yidhi allahu aclamu bima kaanuu caamiliin marka noocumaa tawaquf baa ku jira iyo ta'adub inaan qof aadan ku xukumin janno adigoon daliil u haysanin nas sariixa u haysanin waa intaan loo sheegin وxadثna yaحyى بن yaحyى qال أخbarna abu cawاnaة الوضاح can abi bشhri can سacيid بn jubayri can iبn cabاsin qaal suئila rasuul الlah salى الlahu عalيه وalي وsلم baa la weydiiyey can aطفاal الmuشhrikiina carruurta gaalada ee sakiirnimo ku dhibato qaala allahu aclamu bima kanuu caamiliin waxay samayn lahayn ilahay baa yaqaana id khalaqahu markuu abuuray qala xadaثna cabdالlahi بn masلمة بn qacnabi qala xadaثna muctamir بn sulayman can abيه sulayman بn darkhan الtaymi can raqbة raqbة bn masqlة can abi isxaaq الsabici cmr bn cabdالlahi الhamadani can سacيid bn jubayr bn nufayl can ibni cabaasin cabdullahi can ubay bnu kacab abu dufayl aqra'u saxaaba radia allahu canhu ardaa ubay ibnu kacab radia allahu canhu qaala wuxuu yidhi waana riwaayatu saxaabiyan can saxaabiyin ibnu cabas baa ka warinaya qaala rasuulu llahi sala allah alay slam wuxuu yidhi ina alghulaama aladii wiilkii qatalahu lkhadiru khadir uu dili jiray ee qur-aanka lagaga hadlay fii suurati alkaaf dubica waxaa lagu shaabadeeyey oo oo asaga saqiirnimo isagoo yar baa la dilay maca dalika kufri iyo gaalnimo ayaa maanta ku shaabadaysnaayo toos buu aadayaa walow caasha hadduu sii noolaan lahaa la ahraqa wuxuu ku kallifi lahaa oo ku khasbi lahaa abaweyhi labadii dhashay duqyaanan inay xaqa ka leexdaan wa kufran shirki iyo gaalnimo hadduu noolaan lahaana labadii dhashay gaalnimo sama ugu noqon lahaa badbaado labada dhashay oo mu'miniin aha la badbaadinaayo ayaa ilmihii yaraa uu dilay khadir oy u bannaanaatay maxaa yeelay wuxuu dhaalacday loo sheegay inuu kanaan rajo laga qabin kufrigiisa weliba u dheer tahay jiwaayada iyo baadiyeenta labada dhashay uu baadiyeen doono waa laga dilay waa laga gowracay inta kale laakiin ilmo kasta oo dhasha fidar waa ku dhalanaya xadaanii zuhayr bnu xarb qaala xadaanaa jariir ibn cabdilxamiid can alcalaa ibni musayabin can fudayl ibni camar can caaisha binti dalxata can caaishata umi اlmu'miniina radia allahu canha qaalat waxay tidhi twufiya sabiyun ilmo yar baa la oofsaday oo saqiiray faqultu waxaan idhi bay tihi duubaa lahu duubaa lahu duuba waxaa la dhaha jannadana waa lagu idlaaqaa geed jannada ku taallo wadillin mamduud oo jannadoo dhan hooskeeda uu wada gaarayo oon salkeeda hadduu faras uu ordo intaasoo sano aan la soo gaari karin duuba waa la yidhahdaa duubaa lahu ayaan idhi bay tihi waa la nasiib badnaa waa janna u sugnaatay maxaa yeeley cusfuurun waa shimbir min casaafiiri iljanna jannada shimbiraheeda ka mida ah xalay baan soo marray dacaamiid ljanna safiir ljanna jannada shimbilaheeda ayuu kamid yahay magalo sakiiroo marka carruurta sabiga ee yaryarkaee jannada joogta ayuu ka mid yahay ayay tiri caaisha fa qaala rasuulu llahi sala allahu alay wasalam baa wuxuu yidhi awalaa tadriina miyaadan ogeyn caaisha ana allaha ilaahay khalaqa aljanna inuu jannada abuuray wa khalaqa annaara naartana u abuuray oo ay horreeyeen abuurkoodu fakhalaqa uu abuuray lihaadihi middan oo jannada ahlan dad buu u abuuray walihaadihi middan oo naartaana ahlan dad buu u abuuray maxaad ka ogtahay inuu ka mid yahay marka caaisha loo diidan yahay tasaruca iyo inay qof janno ku xukunto biduuni daliilin qaadicin ayadoon daliil adag haysanin taasuu nabiga ka reebaya calayhi salaatu wasalaam umuurahaasi waa qaybiyaad rabbi baa garanaya wixna soocad haddaadan haynin xaddaana abubakr bin abi shayba xaddaana wakiic bnu jarax an dalxa bnu yaxya can camati caaisha binti dalxa can caaisha umilmu'miniina radia allahu canha qaalat waxay tidhi duciya rasuulu ullah nabigaa loogu yeeray calayhi salaatu wasalaam ila janaasati sabiyin ilma yar janaasadiis inuu ku tukado min alansaari reer ansaareeda kaada noogu tukaaday nabi allow faqultu waxaan idhi bay tihi yaa rasuul allah duuba lihaada kan janna u sugnaatay cusfurun shimbir weeyaan min casaafiiri iljanna jannada shimbiraheedii ka mida lam yacmal suwan wax xumaana ma samayninba walam yudriku mana soo gaari mana gaarin xilligii xumaanta loo qori lahaa qaala nabigu wuxuu yidhaha wagayra dalik arrinkaa waxaan ahayn miyuuna dhici karin yaa caaisha in allaha alle khalaqa ahlujanna jannada wuxuu u abuuray ehran dad khalaqahum waa abuuray lahaa jannadii buu u abuuray walxaal hum ayagu dadku fii aslaabi aabaa'ihim aabbayaashood dhabarkooda ayaa ku jira qadarka wax walba ka horreeyey leene yaa jannada inuu geli doono loo sii qoray wa khalaqa linnaar naartana ilaahay wuxuu u abuuray ehran dad khalaqahum waa u abuuray lahaa naarta wahum dadka oo fii aslaabi aabaa'ihim aabbayaashood sulbigooda iyo dhabarkooda ku jira welila aan adduunka ba imaanin yuu qadarka ka sii horreeyey inuu naar geliyo inuu janno gelay wax walbaba ha ku dardegin marka xadaana moxamed bnu sabax abu jacfarin xadaana ismaaciil bnu zakariya cabal cabdulyaxa xadaana sulaymaan bnu macbadin xadaana xusein bnu xabsin xa xadaana isxaaq bnu mansuurin akhbarana moxamed bnu yuusuf kilaahuma can sufyaan ahawri can dalxa bnu yaxya biisnaadihi wakiicin naxwi xadiiihi baabun wuxuu ku saabsan yahay bayaan caddayn ana alaajaala aajaashu jamcu ajal waa cumriga bini aadamka inta uu nool yahay adduunka u noolanaayo iyo waalaraaqa arsaaqda iyo masruuf iyo noolal wuxuu cuni doono ku noolaan doono iyo wakayrihaa kayrkeed labadaa wixii aan ahayn oo umuuroo dhanba laa taziidu ma ziyaadaan walaa tanqusu mana nusqaamaan camaa sabaqa bihi alqadaru qadarka wuxuu u horreeyey ee ilaahay uu azaliyan qadarka ku qoray kamana ziyaadaan kamana nusqaamaan kamana ziyaadaan kamana nusqaamaan qadarka lowxulmaxfuudka waxba isaga lagama bedelaayo qaala xadaana abu bakr bn abi shaybata w abu hurayr mxamed bn اlcalا wlafdu labi bakr qaala xadaana wakiic can miscad bn kidam can alqma bn martad can اlmugiiraةa bn cabdillahi lyashkuri can ilmacruuf bn suwaydin can cabdilah qaala wuxuu yidhi cbdillah bn mascuud qultu qaala wuxuu yidhi qaalad ummu xabiiba ummu xabiiba zawjunabiyi nabiga xaaskiisi ahayd ramlo binti abi sufyaan ayaa waxay tidhi allahuma allow amticnii bizawji rasuulillaahi ilaahayow amticnii waxaad iigu raaxaysaa akrimnii wa aqira cayni indhahayga waxaad iigu qaboojisaa bisawjii zawjkayga rasuulillaahi rasuulka ilaahaya ninkayga oo rasuulka ilaahaya ilaahayow iigu raaxee baqihiisa iyo baaqi noqoshadiisa iyo cumrigiisa wa biabii aabbahay iigu raaxeeyo asagana ha ii noolaado abi sufyaan ahaa wa biakhii walaalkana igu raaxee mucaawiyata mucaawiya ahaa cumrigooda ha noo dheeraado ha noo joogaan qaala wuxuu yidhi faqaala nabiyu nabiga calayh salaam baa wuxuu yidhi qad sa'alti illaaha ilaahay waxaad weydiisatay liaajaalin cumriyo madruubatan la qadaray wa ayaamin maalmo macduudatan la tiriyo sideedaba tirsanoo waxba lagu ziyaadinayn waxbana laga jaraynin wa arsaaqun arsaaq iyo masruuf iyo noolal maqsuuman la qeybiyo mar laga faraxashay lan yucajila uuna dadejinaynin shayan wax kamida qabla xillihi xilligiisi intaan la gaarin qabla xillihi wakhtigiisii intaan la gaarin aw yu'akhira uuna dibdhigaynin shayan waxba can xillihi wakhtigiisa u ka dibdhigaynin walow kunti sa'alti illaah haddaad ilaahay weyddiisan laheyd baa kaaga fiicnaan laheyd low kunti sa'alti haddaad ilaahay weyddiisan laheyd an yuciidaki inuu kaa badbaadiyo min cadaabin cadaab fi naari naarta gudaheeda laisku cadaabo aw cadaabin cadaab filqabri qabriga laisku cadaabo haddaad ilahay ka magangeli laheyd kaana kaasaa khayran kaaga khayr badnaan lahaa wa afdala kaaga fadli badnaan lahaa hebel qofka noloshiisa waa wax muqadarahoo qoranoo ilahay uu qoray subxaanau wa tacaala marka waxaa kuu dhaami laheed adigoo yidhahdo naartaacidnii min annaar inuu naarta iga badbaada adoo yidhahdo cadaabuulqabri iyo cadaabuunaar adoo ilahay ka mahangalaa kuu dhaami laheed ta waxaa yeele taas ducaad noqonaysaa ducadaasna waxaa weye cibaado weeye ajir iyo tawaabad ka helaysaa ilahayna subxaanahu wa tacala waaba ka aqbali laakiin cumriga asagu waa wax muqadara risqigu waa wax muqadara ayaamta imaamahaasi way go-an yihiin saas wey inaad hadda tiraahdo cumrigayga ilaahu ii dheereenna wax cibaado ku sugan ma laha ama hebel cumrigiisa ilahu dheereen cibaadaba ma cibaado ma aha waxaa ilahu naarkaga badbaadi ilahu cadaabka qabrigaga badbaadi taasaa cibaada wadukirad waxaa la sheegay cindahu nabiga agtiisa alqirada daanyeeraha la sheegay la weydiiyey qaala miscar oo uraha qaad uu yidhi walkhanaaziiru waxaa kaloo la weydiiyey nabiga calayh salaam doofaarrada min maskin ay min maski binu israa'iil miya binu israa'iilkii qirada walkhanaasiir laga dhigay ee intay diinta diideen oo ambiyadii beeriyeen ilaahay lacanadiisa ay ku dhacday ee daanyeerro iyo doofaarro laga dhigay miyaa daanyarradan iyo doofaarradan haddaan arkeenno ma kuwiiba min maskin miyay ka soo jeedaan dadkii la nasakhay fa qaala nabigu wuxuu yidhi in allaha alle lam yajcal maba yeelin limaskhin ummad la nasakhay oo ayagoo binu aadama intii la bedelay daanyeer iyo doofaar laga dhigay ooma yeelin ilaahay naslan tarab walaa caqiban cirib ooma yeelin intay sii noolaadaan oo iyadoo dad ka soo jeeda daanyarro noqdaan inay tarmaan oo sii socdaan oo ynan fardu'in maba dhacdaba kuwii ayagaha ee la nasakhay maalmo unbay joogayaan oo ciqaabtaa iyo dhibaatadaa la dhadhansiin kadibna waa la halaagi u baaba'ayaan waqad kaanat ilqiradatu daanyeeruhu way jireen walkhanaasiiru iyo doofaaradu qabla daalika kuwan intaa la nasakhino la masakhin ayay sii jireenoo makhluuq nool oo jiray ahaayeenoo ilahay uu abuuro makhluuqiisa ka mida daanyeerka iyo doofaarka kama soo jeedaan dad dad kama soo jeedaan marka soo maarta waa nas cad daanyeerka inaa laga soo jeedin oo doofaarku bini aadamkuna sidiisa ilahay uu abuuray daanyeer iyo doofaarna sidooda loo abuuray ummad la nasakhadeer kama soo jeedaan haddii kuwa la nasakho lacnad ku dhacday kadib way baaba'een kuwii ayaga xadaana abu kurayb maxamed bn اlcalaa xadaana ibnu bishrin can miscarin bihada اlisnaad hayra ana fii xadiidihi can ibni bishrin wawakiic jamiican min cadaabin fi naar maad ka magangeshid ilahay cadaabka naarta wa cadaabin fi lqabri qabriga cadaabka gudihiisa ama ilahay ka magangeshid xadaana isxaaq bn ibrahim alxandali وxajاaج بن شhaacر wlفظ لxajاaج وqال إسحاaq barna وqال xajاaج xadaثna cبدالرزاq barna الthwري سفyاn عن cنqبة بن mrtd عن المغيرة بن cبدالله الأشhكري عن macrوur بن سويد عن cبدالله بن مسعوudi رضي الله عنه qاal qaalad ummu xabiiba waxay tidhi waa xaaskii nabiga gabla bint abi sufyaan allahuma allow maticnii igu raaxay bizawji ninkayga rasuulilaahi ahaa noloshiisa ii baaqiyeel wa biabii aabbahay abi sufyaan ahaa indhahayga ku qabooji wa biakhii walaalkay mucaawiya ahaana indhahayga mar walba ka hor muuqdaan igu qabooji faqaala lahaa rasuulullah nabiga calayi salaam baa wuxuu ku yidhi innakii sa'alti illaaha ilaahay waxaad weydiisatay liaajaalin cumriyaal iyo cumri iyo waqti madruubatan la qadaray oo mar horaba la qoray wa aahaarin iyo raadad mawduucatan lagu istaagay raad horreeyey oo qofka maaragtay uu mari oo intii uu ku socon lahaana ayba qadaran tahay ummadihii hore say ahaayeen uu noqon isaguna ayaad ilaahay weydiisanaysaa in wax laga bedelo wa arsaaqin baad weydiinaysaa maqsuuman la qiimiyeyoo qof walba wuxuu cuni lahaa waa qoran yahay laa yucajilu shay a shay ilaahay kama dedejiyo minhaa arrimahaas ka mida qabla xillihi waqtigiisi intaa la gaadhay xilligiis walaa yuakhiru minha shay waxba ilahay kama dibdhigay bacda xillihi waqtigiis haddii la gaadhana waxba kama dibdhacayo walow sa'alti illah ilahay haddaad weydiisan leh an yucaafiyaka inuu kaaaiyo kaa badbaadiyo an yucaafiyaka inuu kaa badbaadiyo min cadaabin fi nnaar cadaabka naarta ah iyo wa cadaabin fi lqabri qabriga gudihiisa cadaabka lakaana khayra lak saasa kuu khayr badnaane oo ku afdal ahaane qaala faqaala rajulu nin baa wuxuu yidhi ya rasuul allah alqiradatu walkhanaasiir bal noo sheeg ummadihii la masakhay ee la cadaaba ee la ciqaabaye diintii markay diideen saa la yeelay miyay ka mid yihiin faqaala nabiyu sala allahu aleh wasalam baa wuxuu yidhi ina allaha caza wajal lam yahlik qowma ilaahay dad ma halaagin oo ma masakhin aw yucadib qowman dad ma cadaabin oo masakhan iyo suuradooda in la bedelo waa nooc cadaabah oo fayajcala yajcala lahum uma yeelin nasla inay tarmaan wa ina alqiradata daanyeeradu waalkhanaaziiru doofaaradu kaanuu waxay ahayn qabla daalika intaa kuwaana nasakhin bay joogeen ardada joogeen qaala xadaaniihi abu daawuud sulaymaan bnu macbad xadaana xusayn ibnu xafsin xadaana sufyaan athawri bihada islam kayra annahu qaal wa aahaarin baad weydiisatay mabluuqa la gaadhay aahaar iyo raad la gaari doono oo aan la dhaafaynin qaala ibnu macbad wuxuu wa rawaa bacduhum qabla xillihi ay nusuulihi waqtiga uu intuuna degin kama hormarayo kamana dibnacayo waqtiga iyo cumriga iyo aajaashu baabu mri amar buu ku saabsan yaha lasamrayo bilquwati quwo wa tarki lcajzi cajzi laga tago in quwo lala imaado markaad wax qabanayso si nashaad ah xayawi ah nool oola imow wa tarki lcajz cajis in laga tago wahsiga iyo cajiska arrimaha noocaasoo kale ah, waa wax kaa reebaya mustaqbalkaadii iyo keyrkaa kaa reebaya aakhiradaada ooma rooro adduunkaada ooma rooro mustaqbalkaada ooma rooro cajis oo dhan iska tur ilahayna ka mugan gal subxana wa tacaala maxaa la rabaa bilxasmi waalquwati baa la rabaa inaad si quwad iyo xoog leh nashaad leh oo waxba dibdhigayn holahaada aad u wadato walistacaana billah haddana quwadaada iyo xeeladaada aada tala saaraninoodan u malayn ina wax lagu heliye isticaana inaad kaalmaysato bilah ilahay kaalmo weydiiso wa tafyiidi ilmaqaadiiri wixii qadar oo dhacana low maxaan saa u yeeli laha hadhihine u bandhig lilahi ilahay u bandhig qadaa'u llah facala allahu maa qadar ilahay wuxuu qadaray yuu sameeyaa saa iska dhe marka qadar hadduu dhacana ilahay u tafwiid baa u bandhig subxana wa tacaala marka waxaa la rabaa marka hore hawshaada si fiican u qabso cajis iska ilaali ilaahayna kaalmayso abaa hawshaada qabanaya wixii dhaca oo ku gafana qadar ilahay inuu yahay aamin wey markuu dhacaan kadib xadaana abubakr bin abi shayba wibnu numayr qaala xadaana cabdullahi bnu idriisin can rabiica bn cuثmaan can moxamed bn yaxya bn xabaan can ilcraj cabdiraxmaan can abi hurayra qaal qaala rasuulu اllahi salى اllah alيه ali waslm wuxuu yidhi almu'minu alqawiyu mu'minka qawiga ee xoogga leh quwada maanta waa alxasm alquwa nafsiya waa kartida iyo muxuu aha qofka inuu la imaado shaqadiisiiyo howlihiisa si dadaal iyo karti ay ku dhisan tahay ayaa quwada loola jeeda mu'minu qawi ah, isagoo tabar yar oo xagga jismiga daciifa ayaan haddana khayrka looga hormaraynin oo waxbarashada looga hormaraynin oo waxqabadka looga hormaraynin oo difaaca diinta looga hormaraynin alquwa khayrun wuxuu ka khayr badan yahay wa axabu ila allah ilaahayna uu ka jecel yahay min almumini daciifi muminka daciifka waa mumin laakiin waxba ma qabanayo wuxuu kuu qabanayo bahalku saaran kaama ridi karo ma hadlaayo daciif wey wa fii kulli mid walbase khayru kol hadduu muuminba yahay mid walba khayr buu leeyahay waasaa la kala koreeyaa exris ku dadaal calaa maa yanfacuka waxa ku anfacaya ku dadaal wixii ku anfici dantaada ku daal exris ah wixii ku anfacaya ku dadaal min xusni islaami ilmari tarkuhu maa laa yacniih waxaan ku anfacayn iskaga tag exelis ku dadaal calaa maa yanfacuka wixii ku anfacaya ku dadaal haddii ay dunyadaada noqoto wixii wanaageeda iyo hadday aakharadaada iyo daacadaada noqoto iyo haddii cilmigaada iyo kororsigiisa ay noqoto wixii ku anfici weligaa ku dadaal wastacin billah ilaahayna kaalmo weydiiso waad aragtay dikriga iyo daacada iyo cibaadada icaano ilahay inaad weydiisataala rabaa ilahay kaalmihiisa a weydiisa subxaana wa tacaala iyaaka nacbudu waiyaaka nastaciin aad tidhaahdo allahuma acinnii calaa dikrika wa shukrika waxusni cibaadatik igu kaalmee marka wastacin billaah ilahay kaalma weydiiso walaa tacjaz ha cajizin oo wixii maaratay tawaakul waxad ilah la imaanin tawaakul anigu wixii maaratay ii qadar waanu ii imaanayaan iyo waan arkaynaa iyo waan iska fiicnaan doonaa iyo yidadiila aan waxba ka jirin hadduu wax kugu dhaco falaa taqul marka hadduu wax dhaho qadarkiibaa degay oo kugu dhacay falaa taqul hadihin low annii facaltu kaana low anii facaltu haddaan samayn lahaa waxaas kaana wuxuu ahaan lahaa kada wa kada saaisaas haddaan samayn lahaa saasuu ahaan lahaa hadihin qadarkii ilahay u hogaansan walaakiin qul waxaad tidhahdaa qadarullah ilahay qadarkiisii wey wamaa shaa wuxuu alla doonana facala waa samaynaya waa sameeyey faina low inaad low tidhahdo wax dhacay oo tegay xasre iyo midaamo iyo soo maaha taftaxu waxay furaysaa camalo shaydaan shaydaan camalkiisa iyo waswaas shaydaanka uu keenayo shaqo shaydaan ayay cidaadaha furaysaa lowdaasi waa ku walbahaarina kusii murginaya shaydaanka ileenay kitaab ulcilmi cilmigibuu ku saabsan yihi waxbarashada iyo ahamiyada ay leedahay iyo qabla qabdi alculamaa in cilmiga lagu dadaalo iyo jahliga wax ilmu dhici doono jahli imaan doono dadkuna ay jahligaasi ku dhex noolaan doonaan qablaha in la dadaalo baabunahyi waxaa la reebaya kow can itibaaci mutashaabihi alqur'aan qur'aanka muxkam iyo mutashaabih u qaybsamaa mutashaabiha qur'aanka inaan la raacraacin ah, muxkamkaa loo celinayaa wataxdiir in laga digtoonaado min mutabiciihi kuwa raacraaca mutashaabiha yaa laga digayaa liannahu dad zadac ku dhacay oo leexday wey wanahyi waxaa laiska nahyinaya can alikhtilaafi fi lqur'aan qur'aanka in laysku khilaafo ayadana waa la iska reebayaa inta isku waafaqsantihiin qaata khilaaf iyo muran iyo tashaajur markuu imaadana joojiya oo joojiya muranka xadaana cabdullahi bn maslamata bn qacnab xadaana yaziid bn ibrahim atusturi can cabdillahi bn abi mulayka can qaasim bn moxamed bin abubakr sidiiq can caaisha radi allahu canha qaalad waxay tihi talaa rasuulu llahi sala allah aleh wasalam nabigaa wuxuu akhriyey qowluhu ilaahay qowlkiisa uu yidhi huwa alle alladii waa allihii anzala dejiya calayka korkaada nabi maxamedow alkitaaba kitaabkan qur'aankaa minhu qur-aanka waxaa ka mida aayaatun aayado muxkamatun macnahooda waadix uu yahay tafsiirkooda uu cad yahay kuna aayaadkaas muxkamaadka umulkitaabi ah kitaabka qur-aanka asalkiisii wey asalkiisi weeyaan mutashaabiho dhan asagaa loo celin wawkharu aayado kalaa jiro mutashaabihaad macnahooda iyo lafdigoodu tashaabih uu ka jiro oona caddayn faama aladiina kuwa fii quluubihim quluubtoodu zayqun uu yahay fayatabicuuna waxay raacayaan maa tashaabaha minhu qur-aankiisa mutashaabi ibtiqaa alfitna fidna dadka ay fidneeyeen ayagoo raadinaya waibtiqaa'a taawiilihi tafsiirkiisa ayna fahmaynin ayagoo dhalba ayay meelo la aadayaan <clears throat> wamaa yaclamu mana garanaya taawiilahu taawiilu mutashaabihi mutashaabiha fasirkiisa ila allahu ilahay baa garanaya waqfigaas halka lagu istaago ayay jamhuurtu qabaan waraasikuuna kuwa raasikiinta cilmiga ku xeel dheeraadayna filcilmi ku xeel dheeraaday yaquuluuna ayagu waxay dhahayaan aamanaa waan rumaynay bihi mutashaabihaasi kullu mid walba oo muxkam iyo mutashaabiha min cindi rabbina buu ka ahaaday wamaa yadakaru ilaa ululbaab ululbaab umbaa arrintaasi kuwaana qaadan oo xasuusanoo garanaya qaalad waxay tihi qaala rasuulullah nabiga calayi salaam wuxuu yidhi idaa ra'aytum aladiina kuwii markaad aragtaan yatatabicuuna raaraacaya maa tashaabaha minhu qur'aanka kiisa mutashaabaha raaraaci markaad aragtaan fa ulaa'ika aladiina kuwaa waa kuwii samallahu ilaahay u magacaabay oo uu yidhi fii quluubihim zayq kuwii ilahay yimi waya ku magacaabay faxduruum ka degtoonaada xadana abu kamil fudayl bn xusein ajaxdari xadana xamaad bnu zaydin qaal xadana abu cimraan ajawn cabdimalik bn xabiib qaal kataba ilaya cubaydullaahi bnu rabax yaa wuxuu ii soo qoray alansaari ana cabdallaahi bnu camar qaala inuu yidhi hajartu ilaa rasuuli illaah nabiga calayh salaam baan u hijrooday yooman hajartu yani bakartu bay ka dhigan tahay hajartu ilaa rasuuli illah nabiga calayh salaam baan ku kallahay ku degdegay yooman maalin qaala wuxuu yidhi fasamica wuxuu maqlay nabiga calayh salaam aswaata rajulayn laba nin dhawaaqood iyo hadalkood ikhtilaafaha isku khilaafsan fii aayatin aayad macnaheeda isku haysta oo murmaaya fakharaja calaynaa waxaa noo soo baxay rasuulu llaahi rasuulka ilaahi sala allah alay wasalam yucrafu asagoo la garan fii wajhi wejhiisa alqadabu caradii asagoo wejhiisa laga garanayo oo caraysan faqaala wuxuu yidhi inamaa ahlaka man kaana qablakum dadkii naga horreeyey waxaa halaagay biikhtilaafi iskhilaafkoodii ay isku khilaafeen fi kitaabi kitaabka qur-aanka ay isku khilaafeen oo nin walba dhan u dhaqaaqay oo deena macnihiisii iyo tafsiirkiisii iyo taxriif ay ku sameeyeen xadaana yaxya binu yaxya qaal akhbarana abu qudama alxaris bn cubaydin can abi cimraan can judun bn cabdillahi albajri qaal qaala rasuulu llahi sala allah aleyh wasalam wuxuu yidhi iqra'uu akhriya alqur'aana qur'aanka akhriya ma talafat calayhi intay u dumayso quluubukum qulubtiina akhrintii la akhrinaya qur'aanka mar baad nashaad u haysaa oo fahmo u haysaa oo macnihiisa dhuuxaansani oo tadaburi marka ayagaa wad qur'aanka faida ikhtalaftum markaad iskhilaaftaan idinka qulubtiinnii oo cajiz iyo daal iyo malaala aad dareento carabkaada adkaado cujma aad dareento qur-aankii ood garamaraysa aad aragto hurdo darteed iyo cajiz iyo daal daraaddeed faquumuu ka kacaa oo joojiya wey tafsiir weeyaan tafsiirka kalena waxaa weeye iqra'uu qur'aana maa talafat calayhi quluubukum inta quluubtiinna ay isku waafaqsantahay isla fahansan tihiin faida ikhtalaftum haddaad iskhilaaftaan fiihi fi lqur'aani faquumuu joojiya <coughs> ka kaca ka istaaga oo ha isku khilaaftina qur-aanka oo midda hore nabiga uu ka carooday labadii murmaysay bay lamid tahay macnaha labada tafsiirba waa la yidhahda xadaana isxaaq bn mansuur akhbarana cabdusam xadaana hamaam qaal xadaana abu cimraan ajawni can jundabin yacni bn cabdillaah ana rasuula allahi sala allah aleh wasalam qaal iqra'u lqur'aana qur'aanka akhriya maa talafad calayhi intay u dumayso quluubukum quluubtiinna faida اkhtalaftum haddaa isku khilaaftaan faquumu ka istaaga xadaana axmed bn saciid bn sakhr daarami xadaana xabaan xadaana aabaan qaala xadaana abu cimraan qaala qaala lana jundub wuxuu nugu yiri wanaxnu qilmaanu bilkuufa anagoo dhallinyaro yaryar oo kuufa joogna yaa wuxuu noo sheegay xadiidkan oo qaala rasulula sal slam iqra'u lqur'an bimidli xadiidihima baaban fi laladi alkhasami wuxuu ku saabsan yahay fi laladi alkhasim midka dooda adag ee dooddiisa iyo murankiisa wax diinoo reebiba aysan jirin wa idaa khaasama fajara hadduu doodaayo been iyo faajirnimi iyo rag iska celi unbay dooddiisa ku socotaaye alla kacabsi iyo xuduud reebaysa maba jirtaba xadaana abubakr bn abi shayba qaala xadaana wakiic can ibni jurayj cabdilmalik can ibni abi mulaykata can caaisha qaalad waxay tihi qaala rasuulu llahi sala allahu aleyh ali wasalam wuxuu yidhi ina abqada arijaal ragga kuwa loogu carab badan yahay ilallahi ilahi agtiisa alaladu waa kuwa qallafsan alkhasmi dooda adag dooda adagee doodoodo aan diin ay reebaynin xishood ku jirin kuwaa weeyaan nacam waa dooda baatilka ah ee xaq lagu diidaayo ee baatil lagu sugaayo dooda wey dooda markaa la diidan yahan la ogolayn wey wuxuu ku saabsan yahay itibaaci sanani yahuudi wanasaara yahuud iyo nasaara waddooyinkoodaoo la qaado la layskaga digay iyo in dadkaan lagaba karaynin xaddaana suwayd bnu saciid qaala xaddaana xafsu bnu maysara qaala xaddaana zayd bnu aslam can cabaan bn yasaar can abi saciidin alkhudriy radia allahu canhu qaal qaala rasuulu llahi sala allahu aleh ali waslm wuxuu yidhi latattabicunna wallahi baan ku dhaartay waxaad raaci doontaan oo raaci doontaan sanana aladiina kuwii waddadooda min qablika idinka laga horreeyey diinkoo diin haysta oo qur-aan haysta oo sunna haysta sharcigiinniibaa intaad ku qanci weydaan yaad gaal wax moodi doontaan oo asaga aad dhaqankiisa aad xiisayn doontaan oo asaga caadadiisa aad xiisayn doontaan oo labiskiisa aad mobel iyo muxuu ahaa fashon iyo waa kada iyo waa ilbaxnimo waxa dadka ay samaynayaan taasuu nabiga calayhi salaatu wasalaam ijmaal hadalkiisa calayhi salaatu wasalaam uu noo sheegay macnihiisa kuwaa weeyaan la tattabicanna sunan aladiina min qablikum caqiide iyo cibaado iyo mucaamale iyo dhaqan intaba kuwaasaad ku raaci doontaan shibran bishibrin taaka iyo taako yacni taaka hadday ay qaadaan idinkuna taakaad qaadaysaan meeshay taaka dhigaan waad dhigaysaan wey inta ay taaka u gaadhaan baad u gaadhaysaan xumaanta wa diraacan bidiraac dhudhundhunin baad u raacaysaan xataa low dakhaluu hadday galaan fii juxri dabbin maansalwele iyo abeese iyo halaqyaha godkooda hadday isku maqiiqaan latabactumuuhum waad ku raacaysaan soomaad arkin kuwa intay gaalo ahoo isqaawiyeen muslimiintii markay arkeen ayaguna ay isqaawiyeen bal nin sarwaal qaba oo sarwaalkiisii lowga ka jeexjeexan yahay waxa loogu dayani maxay tahay kow qurux ma aha oo nin mara dildilaacsan waaba qof arradan oo arad ama isku keenay ama is-arradiyey oo foolxumo doontay wey laba cawradiisii buu baneeyey saddex salaad ma jirto oo salaad kuma tukan karo marka waxaa loo raaci oo loogu dayani oo sarwaalka loo jeexjeexi bal maxay tahay adigu sheeg ah. maxaa faa'iido ku jirta in timihii in la shalleeyo la dhalaaliyo oo la dhaashado la rabay jamaal iyo qurux loo is-amray shanladii laga tago oon la shallaysanin saliid la marinin ayagoo taataaganoo muxuu ahaa iska faraaqya leh faraha laga qaado maxaa quruxoo ku jirta oon ka ahayn gaal baa samey anna waan jeclahay jeceyl iyo maxabo gaal loo qabo keliya un weeyaan qurux maaha jamaal maaha dhaqan wanaagsan maaha aha diinkuma ficno dunyana kuma ficno marka bawakaas fiili godkay galaan waad ka dabageli doontaan buu nabiga calayh salam yacni godka abeysadu waa qarmuun uraya waa adiini waa kuleel wax la uxisha ma laha wadda alla waddaday maraan baad maraysaan bay ka dhigan tahay walow ha ahaato jidka ugu qallafsan uguna foolxune qulnaa waxaanu yaa rasuula allah alyahuudu wanasaara kuwa aad leedahay waad raaci doontaan ma yahuudiya nasaara yahuudiya kiristaan miya qaala faman oo yaa kale yaa kale adduunka wuxuu daba hableynayo soo ayaga ma aha waxa iclaanka iyo miidiyaha haystoo dhan waa un yahuud iyo kristaan iyo nisaaro wey ayagaa weeyaan waxaa adduunka kolle xag u rogaaya cawlamada ku haya ee hadda wax soo faafinaaya muslimiintuna isha ay ku hayaan ay oga dayanayaan ay cashirkooda qaadanayaan faman oo yaa kale kuwa un weeyaan waa ka digay rasuulka saxaabadu marka waa yaaban yihiin kuma jiraan dadka noocaasoo kala dadkan arrintaasi samaynayo kuma jiraan alyahuudu wanasaara maxayin kuwaa la raaci doonaba yahuudiya nasaara bay leeyihin waa tacajubayaan ma jirto xilligii nabiga alai slam wax noocaan oo kalaa ah. laakiin nabigu wuxuu yihi waa imaan doontaa wasadaqa rasuulu llahi sala allahu aleh wasalam wixii waa dhacay oo wax kasta oy gaaladu sameeyeen muslimiintuna waa daba socdaan saasayba dhaqan iyo badbaado haystaanba qaala waxadaana ciddatu min asxaabina <clears throat> koox asxaabtaanadii ka mida ah. <clears throat> can saciid bin abi maryam bay ka warrameen akhbaranaa abu qasaan wahuwa moxamed bin mudarif can saciid bin asr bihada lisan naxwa lama ogolaadeen cidda tugdaasi jahaalaha ku jirta laakiin mutaabucuu u keenay musanifka ma aha sulbulmawduuciisii qaala abu isxaaq wuxuu yidhi ibraahim binu muxamedki weeyaan anaysaaburi ibraahim binu moxamed anaysaaburi abu isxaaq tilmiidu muslim xadaana moxamed binu yaxya xadaana ibn abi maryama saciid xadaana abu qasaan xadaana zayd binu asm can cadaa ibn yasaar wadakar alxadiid naxwa halkaasuu soo maray wadakar uu soo qaaday iyaduna waxaa weeyaan mutaabacaadkii bidnac ka gashay baabun halaka almutanadicuun waxaa halaagsamay kuwa guluwan la imaada mutanadicuun mutashadiduun kuwa isku adkay waxaan adagba ku jirin mubaalaqo iyo xadgudub la yimaada hadalkooda iyo markay hadlaayaan kibir iyo tanaduc iyo muxuu ahaa la imaada oo waxaan loo baahnayn iyo hadalaan loo baahnayn oo tanaduc iyo guluwi uu ku jiro kuwa la imaada kuwaas weeyaan xadaana abubakr bn abi shayba xadaana xafs bn qiya yaxya bn saciid can ibni juraydin can sulaymaan ibni catiiqin can dalqi ibni xabiibin can axnaf ibni qaysin can cabdillahi bn mascuudin qaal axnaf ibnu qays mukhadram weeyaan xilmiga iyo dulqaadka marki laga hadlaayo axlamu naas buu ahaa can abdilaahi cabdillahi bn mascuudin qaal qaala rasuulu llahi sala allahu aleyh wasalam nabigu wuxuu yidhi halaka almutanadicuun kuwa wax isku adkeeya ku xeeldheeraado meenaan xeeldheerashab ku jirin kuwaas way halaagsameen halakaha qaalahaa alaaa saddex jeer buu ku celceliyey nabiga sala allah aleh wasalam in shay walbada xaddiisa la dhaafiya lama ogolo baaba rafci lcilmi cilmiga koryeelidiisa iyo wa in la oofsan doono cilmigii wa duhuruljahli jahl uu muuqan doono walfitani fitan iyo xumaan ay bannaanka imaan doonto fii aakhiri zamaan zamaanka aakhirkiisa dambe ayaa ayada laga hadlaya arrimahaas inay dhici doonaan buu nabiga kasii sheekeeyey calayhi salaam oo waqtigiisi aan jirin aakhir zamaankii waana dhaceenoo in badanoo ka mida way jiraan xadaana shaybaan bin faruuq xadaana cabdulwaarisin qaala xadaana abu tayax yaziid binu xumayd qala xadadana anas binu malikin qaala qaala rasuulu lahi sala allah alay wasalam min ashraadi saaca saacadda qiyaama calaamaadkeeda waxaa ka mida an yurfaca alcilmu in cilmigii la kor yeelo sida loo koryeeli doonana waxaa weeyaan culummadii baa yaa tegaysa culummadii baa dhammaan wax cilmi ka reebana ma laha khalaas kii kastoo dhintaba siduu intiisii oola dhimanayo ayaa jahli soo harhaya wayahbuta waxaa sugnaanaya aljahlu jahli baa sugnaanaya meeshiisii gelaya wayushrab waxaa la cabi doonaa alkhamru khamradii baa la jahli iyo aqoon la'aan iyo diin la'aan darteed iyo dadka mukhadaraad iyo daroogo wax moodi doona wayadharu zina zina iyo faaxishadii baa faafaysa oo bannaanka imaanaysa waxaasoo dhan baa imaanaya haddii wacyigelinta dacwada amru bimacruuf nahy can ilmunkar cilmigii oo la faafiyo waxaaso dhan hadday hoos u dhacaan badelkooda waxaa galaya jahli khamracab iyo daroogo zina iyo faaxisha gelaysa qaala xadaana moxamed bn muana bn bashaar qaala xadaana mxamed bnu jacfar xadaana shucba samictu qataada yuxadiu can anas bn malikin qaal alaa uxadiukum miyaana idiin sheegayn xadiian xadiid samictuhu aan ka maqlay min rasuuli lahi sala allah aleyh wasalam laa yuxadiukum uuna idiin sheegayn axadun qad bacdi iga dambeeya waa anas bnu maalik hadi aakhiru man maata fi basra xilligaa uu basre joogo ciraaq joogo wax saxaabi oo nool ma jirto oo maxuuha ciraaq jooga sahl bnu sacdin oo madiina ugu dambeeyey cabdullah binu ofa isaguna waa kii isagana dadka ugu dambeeya kamid ahaa ayagoo dhan ah abu dufayl caamir bn waasila marka anas wuxuu leeyahay qof inii sheegoo iga dambeeya ma laha samicahu minhu nebiga ka maqlay ina min ashraadi saaca saacadda qiyaama calaamaheedu calaamooyinkeeda waxaa ka miduu nabigu yidhi an yurfaca alcilmu cilmigii la kor yeelo wayadharu ljahlu jahligiina uu bannaanka imaado wayafshu zinaa zinada ay faafto wayashrabu alkhamr khamrada laga cabo wayadhabu rijaalu raggo ay dhammaadaan rag uu tago yaraan dhalashadiisana wuu yaraanaya ragga dhaalashada gabdhaha badanayso raggina wuu yaraanayaa dhimashaduna raggaa badanoo fitantii iyo dagaaladii ragga ku baaba'ayaan haweenkana guryihii bay joogaan yadhabu rijaal raggii baa tagaya wa tabqa nisaa haweenkii baa soo haraya oo baaqi noqonoo ka badanaya raggii xataa yakuuna ilaahu uu ka ahda lihamsiina imra'a konton haweena qayimun waxaa u taagan waaxidun hal nin ah ayaa u taagan wax u istaagay markii la waayo kontonkii haweenka hal nin baa u taagan oo rag u ahoo u khidmeynayo u taagan ama fitantii baa ka mid tahayoo halkii ninba wuxuu iska guursan konton naagood ayuu iska guursanaya oo zina iyo faaxishadiiba badanaysa wey qala xadana abubakr bin abi shaybat xadana maxamed bn bashaar xaw xadaanaa abu kuray maxamed bn cala xadaanaa cabdatu abu usama kulhum can saciid bin abi caruurata can qataada can anas bn maalikin can anabiyi sala allahu alayh waali wasalam wa fii xadiid ibni bishrin wacabdah laa yuxadiukumuuhu xadiid una idiin sheegaynin axadun bacdi iga dambeeya idiin sheegayaan samictu rasuula allahi sala allah alay slam yaqul fadakra bimil qala xadana maxamed bin cabdillahi bn numayr xadaana wakiixa wa abi aabbahay buu leeyahy abi wa cabdullahi bn numayr qaala xaddaana axmed sulayman xaw xaddaana abu saciid alashaju abu saciid cabdullahi bnu saciid wlafdu lah xaddaana wakiic bnu jarax xaddaana axmed sulayman can abi wail shaqiiq qaala kuntu jaalisan waxaan fadhiyey maca cabdillahi cabdillahi bn mascuud abi muusa labadaas saxaabi baan la fadhiyey faqaalaa waxay yidhahdeen qaala rasuulu llahi sala allah alay wasalam nabigu wuxuu yidhi ina bayna yadayi saaca saacadda qiyaamo horteeda ayaaman maalmaa jira oo ka horeeya maalmahaas oo yurfacu fiiha dhaxdooda la kor yeela alcilmu cilmiga la weynba culammadii baa tagtay wayanzilu fiiha aljahlu jahli baa soo degaayo dig soo dhahaya meeshii cilmigii haddii la waayo jahli baa fadhiya wayakfuru fiiha alharj dilkii baa badanaya walharju harjiguna alqatlu dilki wey marka dadku inay isdilaan jahrigii iyo aqoon la'aantii bay ka mid tahay iyo diin xumada xadaana abubakr bin abi nabr bin abi nabr xadaana abu nabr xadaana cubaydullahi alashjaci can sufyaan can acmash can abi wail shaqiiq can cabdillahi wa abi musa alashcari qaala qaala rasuulu lahi sala اla alay slam xaw xadaana alqasim bnu zakariya xadaana xuseyn aljucfi can zaa'ida bn qudama can sulayman alacmash can shaqiiq bn salamata abi wail qaala kuntu jaalisan waxaan fadhiyey maca cabdillaahi wa abi muusa baan la fadhiyey wahumaa labadaa saxaabiyo yataxadataani sheekaysanay faqaalaa waxay dhaheen qaala rasuulu llahi sala allah alay slam bimidli xadiidi wakiic ibnu numayr waxaan soo marray xaddatana abubakr bin abi shayba waabuu kurayb ibnu numayr waisxaaq alxandari jamiican can abi mucaawiya can acmash can shaqiiq can abi muusa can nabi sal slam bimidlihi xaddatana isxaaq bn ibraahim akhbarana jariir ibn cabdilxamiid can acmash sulaymaan can abi wail shaqiiq qaala inii la jaalisun anoo fadhiya maca cabdillahi wa muusa whuma yataxadaan ay sheekaysanayeen faqala abu musa qaala rasul bimilihi sal la alay wasalam xadana xamarat bnu yaxya tujayri abarana abi wahbin cabdullah bn wahb abarana yunus bn yaziid an hishaam الzuhri qala xadanii xumayd bin cabdiraxman bn cawf an aba hurayrata qaala qaala rasuulu llahi sala allah alيh wasalam nabig wuxuu yidhi yataqaarabu zamaanu zamankaa isku soo dhowaan doona oo bishiiba waxay noqon toddobaad toddobaadkiiy maalin maalintiina saas wakhtigaa soo gaagaaban doona wayuqbadu اlcilmu cilmigana waa la qaadi doonaa oo cilmigii iyo aqoontii baaba yaraanaysa watadharu alfitanu fitantii baa daahiri oo bannaanka soo imaanaysa fitantii qarsooneed ee cilmigaa iyo maahintaa diidaa la inkiraayo ku qarsooneed ayaa bannaanka imaanaysa wayulqaa waxaa la ridayaa shuxu bakhaylnimo iyo adduunyo jaceyl iyo xirsu dunya ayaa la soo ridaya oo la soo dhigaya meesha wayakfur wajha harju dilkaa badan qaaluu mal harju harji maxay tahay rasuul allah waa kalima carabi o ayaga xataa ay garan waayeen oo qariiba qaala alqatlu baa in laislaayo o laisdilo dad aqoon laho macrifo leh isma dilaayaan xadaana cabdullahi bnu cabdiraxmaan addaarami akhbarana abulyman akhbarana shucayb can الzuhri xadaanii xumayd bn cabdiraxmaan الzuhri an aba hurayrata qaal qaala rasuulu اllahi salى اllah alيh ali wasalam yataqaarabu zamanu zamankaas ku soo dhowaan doona wayuqbadu lcilmu cilmigana waa la oofsan doona waa la qaadi doona uma dakara mila xadaana abu bakr bn abi shayba qala xadaana cabdullah an macmar can الzuhri can saciid can abi hurayra can الnabiy salى اllahu alيh ali wasalama qaal yataqaarabu zamanu wayunqasu lcilmu yunqasu iyo yuqbadu cilmigii waa la nusqaamin wuxuu sii nusqaa marka dambe wala dhammayn soo dhan waa la weynaya uma dakara mid alxadiidiin xaddaana yaxya bnu ayuub waqutyba bnu xudin qaaluu xaddaana ismaaciil yacnuna ibnu jacfar can ilcala can abihi can abi hurayra xadana ibnu numayrin wabu kuray wcmru naaqid qaluu xadana isxaaq bnu sulayman can xadn can salim can abi hurayra xa xadana moxamed bnu raafic qal xadana cabdrazaq xadana macmar can amaam bn munabih can abi hurayrata xa xadana abu daahir akhbarana ibn wahb can camr bni xaariin can abi yunus can abi hurayra kulluhum dhammaantood qaala can nabiy sala اla alay slam bimili xadiidi zuhri can xumaydin can abi hurayra hayra anahum intan oo dhan lam yadkuruu mayna sheegin wayulqa shuxu intaa mayna sheegin inta kale sa isku dhacsan yihin qaala xadaana qutayba bnu saciid qaala xadaana jariir bn cabdilxamiid can hishaam ibni curwata can abihi curwa bnu zubayr qaala wuxuu yidhi samictu waxaan maqlay curwa bnu zubayr ba wuxuu leeyahay samictu cabdallahi bnu camr bnu caas oo yaquulu leh samictu rasuula اllahi sala اllah alay waslam baa maqlo yaquulu leh ina allaha laa yaqbid اlcilma ilaahay cilmiga ma qibdoodo ma oofsado ma qaado intizaacan siibid uu yantazicuhu cilmigii ka siibaayo min annaasi dadkii cilmigii oo culummadii ay hayaan hal mar uu naga siibi mahayo deena waaga markuu beriyo culimmadii oo gab oo indhala oo jahli iyo aqoonlaan hayso ma dhacayso walaakin yaqbidu lcilma ilaahay cilmiga waa qibdoodaa waa qaadaa biqabli lculamaa culammada oofsashadooda culimmadii baa la oofsan caalim intaasoo fanni yaqaan hadduu dhinto khalaas cilmigiisii wax ka reebayna uusan jirin cilmigii baa raacaya kana sidoo kale kana sidoo kale kana sidoo kale wuxuu taqallusoo sii socdaba laa ilaha illa allah baa soo hari oo afka laga dhaha oon arkaanteeda iyo shuruuddeeda midna lala aqoonin kadib intii baa haddana la qaadi intii markii la qaaday jahli baa susoo haraya kuwaasaa qiyaamaha iyo buunka lagu afuufaya xataa idaa lam yatruk caaliman caalim markuaan laga tegin ama uuna soo harinba yabqa weeyaane ittakhada annaasu wax cilmile markii la waayo dadkiibaa waxay samaysanayaan ru'uusan madax juhaalan jahli badan ah, meelay u noqdaan ay wax weydiiyaan iyo xeer iyo waxbaa la samaysan fa su'iluuhu waxaa la weydiinayaa arrimahay isku qabsadaan oo fa aftow guurtidii juhaashaeedee la sameeyey aftow waxay fadwan bihayri cilmi cilmila'aan ayay marka fadwanayaan geedkana geeyaa la dhahayaa hal qofa wax yaqaana kuma jiro sharci laguma xugumaayo dadkii markaasi xeer iyo wax ay samaysteen ayaa wax lagu kala maamuli haddii diinta ilaahay intii laga tago jahli iyo xeer wax dadka lagu maamulana maxaa dhici fadalluu horta kuwa ku maamuli way baadiyoobeen wa adalluu dadkiina way baadiyeeyeen bui nabiga sala allah alay ali wasalam ah, lama ogol ila waxaan shareecada ahayn in wax lagu xukumo lagu maamule xadaana abu rabiic alcataki qaala xadaana xamaad yani bn zayd xa xadaana yaxya bnu yaxya akbarna cabaad bn cabaad wa abu mucaawiya xa xadaana abu bakr bn abi shayb wazuhayr bn xarbi qaala xadaana wakiixa xadaana abu quraybin xadaana ibnu idriis abu usama ibnu numayr wcabdaxa <clears throat> xadaana ibn abi cumar xadaana sufyaan xaw xadaana mxamed bn xaatim xadana yaxya bnu saciidin xaw xadana abubakr bn naafic qaal xadana cumar bn caliy alfallaski weeyaane xaw xadana cabd bn xumayd xadana yaziid bn haaruun akhbarana shucba bn xajaajin kulhum can hishaam bn curwata can abiih can cabdillahi bn camr ibn caas can nabi sala allah alay waslam mil xadiidi jariir jariir meesha ninka la yidhaahdo ibn cabdilxamiid adabbi riwaayadiisa hishaam bn curwa uu ka warinayo xaggaas weeyaan can abi iyo mutaabicinaya wazaada fii xadiidi cumar bn camr bn cali wuxuu ziyaadiyey uma laqiitu waxaan la kulmay cabdallaahi ibn camr ninka cabdullaahi binu camarah baan la kulmay calaa ra'si alxawl ah. sanadkii uu ii warramay mooyaane sanadka kale madaxiisii sanadkii soo socday madaxiisii cusbaa caamuljadiid ayaan la kulmay fasa'altuhu markaasaan xadiidkii waagaa aan weydiiyan haddana weydiiyey bal inuu xifdisan yahay oo warkan uu sheegayo war boqolkiiba boqol uu xifdisan wahba ay tahay faradda calayna alxadiida buu inoogu soo celiyey kamaa xadad sanad ka hor su noogu sheegay hadana inoogu sheegay qaala samictu rasuula اllahi salى اlah alيه waslm yaquul sidii buu sheegay xadana mxamed bn muhana xadana cabdاllahi bn xumraan can cabdilxamiid bn jacfar akhbaranii abi jacfar can cumar bn xakam can cabdillaahi bn camr bn caas can nabiy sal اlah alay slam mil xadiidi hisham bn curwata qala xadana xalman bn yaxya tijiibi ahbarana cabdullahi bn wahbin xadana abu shurayxin can abi aswadin xadaahu can curwata bn zubayrin qaal qaalat lii caaishatu caaisha waxay igu tiri buu leeh yadna ukhti walaashay asma binta abubakar wiilkeedii ay dhashayow curwo wey balaqani waxaa i soo gaaray ana cabdalahi bn camr bn caas maarun binaa inuuna soo mari rabo ilaxaj asagoo xaj u jeedo inuuna soo mari doono ayaa maqallo ay soo gaadhaye falqah la kulan fas'alhu weydii cilmi nooga soo qaad fainahu cabdulaahi bnu camar qad xamala wuxuu xumbaaray can inabiyi sala allah alay wasalam cilman kaiiraa cilmi badan buu ka xumbaaray way taqaanaa kaana yaktub cilmigiisa waliba isagoo qori jiray abu hurayra ba wuxuu yidhi qof xadiidka nabiga iga qaadasho badan ma jirto waxaan ka ahayn cabdullahi bn camar bn caas fainahu kaana yaktub walaa aktub isaga wuu qori jiray qaala falaqiitu cabdullahi bn camar waa soo maray magaaladii madiina falaqiitu waan la kulmay fasa'altuhu waan weydiiyey waxaan weydiiyey can ashyaa su'aalo yadkuruhaa can rasuuli illaahi sala allah alay wasalam uu ka sheegay qaala curwa wuxuu yihi fakaana mima dakar wuxuu sheegay waxaa ka mid ahaa ana nabiya sala allahu alay wasalam qaala inuu yidhi ina allaha laa yantazicu alcilma cilmiga ilaahay ma siibo min annaas dadka kama siibo intizaacan siibid oo hal maru dadka oo noolo culamaa cilmi lagama siibo walaakin yaqbidu culamaa culammadii buu ilaahay qibdoon oo oofsanayo oo dhammaanaysa naf kasta ilan geeri bay sugiye fayarfacu lcilma cilmigii buu ilaahay kor yeelaya maca alculamaa culammadii dhimatay ruuxdoodii cilmigoodina waa raacay wayubqii waxaa soo haraya fi naasi dadka ru'uusan baa ku soo haraya ru'uusan odayaal iyo madax juhaalan ah jaahiliina wax ka fadwoonaya o iska anxishoonaynin yuftuunahum dadka u fadwoon biqayri cilmin cilmilaaan bay u jawaabayaan fayadiluuna iyagoo way dhumayaan wayudiluuna dadkana way dhuminayaan qaala cumar wuxuu yidhi falamaa xadatu caaisha bidalik caaisha waa kay lahayd cabdullahi bin camar wax cid nooga soo qaade marka xadiidka u sheegay wayna qariibsatay acdama daalika waa arrintiibaa ku weynaysatay wa ankarad waa inkirtay xadiidkan waase weligaa maana maqale iskay ku dhici karta cilmiga in arrimahaasi qaad waxay tii xadaaka ma wuxuu kaaga sheegay anahu samica inuu maqlay annabiya nabiga calay salaam yaquulu haada nabigo saale miyaa waan maqlay buu ku yidhi qaala cumar wuxuu yidhi haa xataa ida kaana ka xataa idaa kaana qaabilun sanadkii sanadkii soo qaabishaneed markii la joogo xilligiisii sanadkii wejigii madaxiisi kale qaalat lahu caaisha waxay curwo ku tidhi ina bna camar haddana cabdullaahi bna camar qad qadima waa soo galay magaalada madiino soo galay sagoo xaj u jeede falqah oraba oo la kulan oo wax kale ha uma faatixu waxaad ku furfurataa oo u sheegtaa oo marka horeba aad ku bilowdaa faatixu u furfur hadalka xataa tas'alow ilaa aad ka weydiiso can ilxadiidi xadiidkii aladii dakarahu laka uu kuu sheegay ficilmi ku saabsanaa xadiidkii culammada qaadidooda cilmiga lagu qaadi ka hadlaayay ee salaf hore kuu sheegay ku furfuro u sheeg qaala falaqiitu waa la kulmay fasa'altuhu xadidkii baan weydiiyey fadakara lii wuxuu ii sheegay naxwa maa xadaanii bihi sidii uu ii sheegay wax lamida fii marati uula markii hore qaala curwa wuxuu yidhi falamaa akhbartuha markaan u sheegay caaisha bidalika xadiidkii oo sidiisii ah sanad kadib qaalad waxay tihi maa axsibu u malayn maayo ilaa qad sadaqa run sheegay araahu waxaan arkaa lam yazid fiihi inuuna ku ziyaadinin xadiidkii sanada hore uu noo sheegay shalay waxba kuma ziyaadinin walam yanqus waxbana kama nusqaaminin marka qad xafida waa xifdiyey xifdigiisa umay rabtay inay ogaado tahabut xagga xifdiga umay ka aheede kama ahaa inay shaki iyo ka qabta saxaabada nabiga calayh salaam bal inuu xadiidka xifdisan yahay iyo inuu waxaan uu cabdullahi bin camar wuxuu dadkii cilmigii tawraad iyo wax ka bartay buu ahaa marka xoogow cilmigii inuu meeshaas wax kale ka galay ayay rabtaa inay iska ogaato baba man sanna ninkii jireeya sunnatan sunno xasanatan wanaagsan aw sayi'atan xun waman dacaa qofka ugu yeedha ilaa hudan hanuun oo dalaala abaalkiisii waddadii la marin lahaa qof walba wuxuu shaqaysta xadana zuhayr bn xarb xadana jariir bn cabdilxamiid idab can axmed sulayman can muusa bn cabdillaahi bn yaziid wa abu duxa can cabdiraxmaan ibni hilaal alcabsi can jariir bn cabdillaahi albajali radi allahu canhu qaal ja'a naasu dad baa yimid min alcarabi reer baadiyaha ilaa rasuulila nabiga alay slam bay u yimaadeen calayhim usuuf dad suuf dharkoodaba suuf yahay suufka waa dharka waa wax laga sameeyey idaha muxuuha duftooda oo markuu biyo iyo roob iyo ku da-o suudhi idaha ay ka soo kacayso dhar aan aad loo jecleen oo ficneen wey marka faqriga iyo baahida haysta dhar aad iyo aada u liita oo suuf laga sameeyey bay iska qabaan oo weliba ku fileen mutaqalidii suuf kuwii la dhihi jiray weeyaan mushtaabinimaar uquntaasi intay iskaga riteen iyo seefina garbaha ku wataan cawradoodii umayaalla u qarsoon aad iyo aad bay u duruufaysan yihiin reer mudar bay ahaayeen busaarad baa ku dhacday iyo abaar niman soo dagaagay oo magaalada ku soo cararay bay ahaayeen fa wuxuu arkay nabigu su'a xaalihim nimankan xaalkooda ileen qofka noloshiisa waxaa laga akhrisanayaa bidhaantiisa baad ka akhrisanaysaa marka xaaladoodii xumeed buu nabigu arkay qad asaabatu inay ku dhacday u arkay jaa xaajatun xaaje iyo baahiya busaalo daran inay ku dhacday nimankan ayuu nabigu arkay faxasa annaas dadkii wuxuu ku booriyey cala sadaaqa inay sadaqa la baxaan war wax bixiya waryaaya war dadka sooma hartaan war ha loo gurmado waa sunna nabawiya in dadka baahan iyo dadka duruufaysan iyo dadka abaaraha ku dhaceen iyo dhulkii in loo hadlo oo la gurmado muslimiinta isku danqadaan waa jidkii nabiga calayh salam iyo sunnadiisii hadyigiisii fa abdaw canhu xoogow saxaabadii siduu rabay inay dirbaba kacaan way ka yar dibdheeceen oo dad baa waxaa weeyaan dadku inay wax bilaabaan mooyaan isaga marka horeba ay aan degdega aqoonin fa ardahu canhu xataa ru'ya dalika arrinkaasina cidda uu nacay iyo carada iyo siduu nabiga oga xumaaday fii wejhi wejigiisa laga arkay degdeg la'aanta saxaabada ay degdegi waayeen qaala wuxuu yihi uma ina rajula nin baa isxajin waay min alansaaq jaa wuxuu la yimid bisuratin qandi min waraqin fida lacag fida oo qaali ah asagoo wado qandi ku wada uma jaa aakharu ku kala ku dayday oo asagana yimid uma tataabacu markaasay israraaceen saxaabadii mid walba wuxuu haystay xataa curifa suruuru faraxii baa waxaa laga aqoonsaday oo laga arkay fii wajhi nabi wejigiisa murugtii baa ka qaadatay nabiga farax iyo dhalaal iyo iftiinkii wejigiisa geli jiray markuu farxo iyo nuurkii baa ka muuqday faqaala rasuulu llahi sala allah aleh wasalam baa wuxuu man sanna fi lislaam islaamka qofkii jideeya sunnatan sunna xasanatan wanaagsan xasanana waxay ku tahay shareecadii iyo diintii bay waafaqsan tahay isagana waa nooleeyey facumila bihaa deena lagaga camal falo bacdo gadaashiis asagii sadaqa in la bixiyo waa wax madluuba nabigaaba amray calayhi salaam ninkan marka muxuu nooleeyey muxuu jideeyey cusuba u bilaabay ahee jidayntu waa nooleynti wey uu nooleeyey fa cumila deena waa lagu camal falay bihaa sunnadii bacdahu gadaashiisa dad baa ku dayday kutiba waxaa loo qoraya lahu asaga milu ajri man qof ajirkiisa oo kale camira bihaa ku camal falay walaa yanqusu ma nusqaama min ujuurihim ajriyaalkooda shayun waxba ka nusqaan maayo kii bilaabay kii kaga dayday qof walba fadliga ilahay waasaca buu siinaya waman sanna fi lislaam islaamka gudihiisa qofkii la yimaada sunnatan sayi'a sunno xun iyo waddo xun buu jideeyey munkar iyo xumaan buu banaanka la soo istaagay dadkii ku dhiiradeen fa cumira biha waa lagu camalfalay bacdoo gadaashiisa asagaa looga dayday kutiba waxaa la qori calayhi korkiisa milu wisri man dad dembigiisoo kale camira biha ku dhaqmo ku raaca dadka raaca iyo gurubka raacay oo dhanba dembigiisa isagaa dusha loo sii saari ayaguna bay leeyihiin walaa yanqusu min awsaarihim kuwan raacayna dembigooda laga nisqaamin maayo shayun waxba laga nisqaamin maayo marka waa saasoo khayrkana waa layskaga dayani sharkana waa layskaga dayanaya khayrkaa qofka bilaabay ee iftiimiyey ee ku maarata camalfalay ee sunnadaasi nooleeye bannaanka u saaray dadkii ku dayda ajirkii buu ku leeyahay xadadana yaxya bnu yaxya wa abubakr bin abi shayba wa abu kurayb jamiican can abi mucaawiya can lacmash can uslim bni subayxin abu duxa can cabdiraxmaan bni hilaal can jariir bni cabdilxamiid cabdilmajiidin qaala khadaba rasuulu llahi baa khudbeeya calayhi salaatu wasalaam faxafa cala sadaqa bimacna xadiidi jariir qaala xadana muxamed bnu bashaar xadana yaxya yacni bnu saciid qala xadana maxamed bin abi ismaaciil xadana cabdiraxmaan binu hilaal alcabsiyu qaal qaala jariir bnu cabdillahi qaala rasuulu llahi sala allah alay wasalam wuxuu yidhi laa yasunu cabdun sunnatan ma jideeyo saalixa wanaagsan alka saalixa baa laleeyahay saalixa waxa weeyaan salaaxu oo wixii shareecada iyo diinta waafaqsan baa saali camal saalixa la yidhaahdaa yucmalu biha lagu camalfalo bacdahu gadaashiisa sunnada uu nooleeyey sunnada kaana tamaam alxadiid qala xadana cubaydllahi bnu cumar alqawaariyi wa abu kaamil wa muxamed bn cabdilmalik alumawi qaaluu waxay dhaheen xadaana abu cawaanata can cabdilmalik bni cumayrin can mundir bni jariirin can abi jariir bn cabdillahi albajali can nabiy sala allah alيh waslam xadaana moxamed ilmuhana xadaana moxamed bnu jaafar xadaana abubakr bn abi shaybata qal xadaana abu usamata xadaana cubaydullahi bni mucaadin qal xadaana abi qalu xadaana shucbata can cawm bn abi juxayfata can mundir bni jariir can abi can nabiy sala allah alيh ali wasalam bihada alxadiidi mutaabacadu isxuujinaya xadiidkai qaraabada ka saaraya xadaana yaxya bnu ayuba waqutayba bnu saciid bnu xajar qaaluu xadaana ismaaciil canuuna ibnu jacfarin can alcalaa ibni cabdiraxmaan can abiihi can abi hurayra ana rasuula allahi sala allahu aleh wasalam nabig wuxuu yidhi man dacaa ilaa huda qofkii dadka hanuun oogu yeedha jidkii hidaayada iyo dariiqii mustaqiimka dadka oogu yeedha kaana lahu wuxuu leeyahay min alajri ajirka milu ujuuri man dad ajirkooda tabico ku soo raacay dhawaaqa uu dhawaaqay daaciyallaahi dadkii soo raacay ajir buu ku leeyahay laa yanqusu manusqaamayo ma yaraanayo dalika arrinkaasi min ujuurihim ajiryaalkooda shay-an waxba ka nusqaamima in kan ajri la siiyey dadka ugu yeeray oo ajirkoodana wax laga siiyey ayagana ajir lagama nusqaaminin waman dacaa qofka ugu yeeray dadka ilaa dalaalah baadilnimo u ololeeyey u hadlay oo u dhawaaqayoo dadka oogu yeeray markaasaa dadku raaceen kaana calayhi korkiisa waxaa ahaaday min imi dembiga milu aathaami man qof dad dembigoodoo kale tabico ku raacay laa yanqusu dalika min aahaamihim dunuubtooda laga nusqaamin maayo kuwii dembiga sameeyey ku raacayna shay waxba laga nusqaamin mahaye qof walba iyo waddadiisii iyo camalkiisii ayaa siduu u sameeyey iyo wuxuu la yimid ayaa laga abaalmarinaya in khayran fa khayr in sharan fa shar addaalu cala alkhayri ka faacilihi waaddaalu cala shari ka faacilihi qofkii khayrka tusa asagoo sameeyey bay la mid tahay qofka sharka dadka tusana oo lagu raacana asagoo sameeyey bay la mid tahay wallahu aclam bilahi towfiiq wsala allahu wslama cala nabiyina mxamed